الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحمه الله تعالى la yaraysanin halkaasaa la gaarsiiyey قال المصنف رحمه الله حدثني حدثنا سعيد بن مريم قال حدثنا أبو قسام المسمعي قال حدثني أبو حازم سلمة بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن ناasا dad min bني cمر بن cوف qowskaa reer bني cمر بن cوف la yidhaahdo dad ka mida yaa kaana baynahum dhexdooda waxaa maray shayun shay bني cمر بن cوف qubay degi jireen waa nimanku nabiga ku soo degay calayh الsalaaةu wasalaam ay soo dhoweeyey bني najaar aws bay ahaayeen marka dhexdoodubaa khilaaf maray oo ayagii wadadhashay ee binu camarka isku ahaa yaa iskhilaafay nabigana masjidkiisii gudaha ee magaalada ku yaala toonkaana buu joogaa warkii baa loo geeyey fakharaja ilayhim nabiyu sala allahu calayh wasalam nabigii baaba u baxay xaggooda fii unaasin maca unaas ama isagoo dad ku dhex jiraoo koox oo min asxaabii asxaabtiisa intuu kaxeeyey ayuu yidhi nakiciya aan soo heshiisiino walaalaheen way isku dhaceene yuslixu inuu heshiisiiye darteed buu u baxay baynahum dhexdooda rasuulkaa u baxay calayh isalaatu wasalaam marka masjidka nabiga iyo qubada way kala durugsan yihiin marka nabigu halkaas waa ugu tagay misar oo dhan buu la joogay ilaa duurkii nabigu uu ka daaho sal allahu alayh waali wasalam gelitaankii salaada faxadarat isalaatu salaaddii duhur baa gashay walam yati nabiyu nabiguna welima imaanin sal allahu alayh wasalam faadana bilaalu bilaal waa aadaamay bisalaati salaaddii buu aadaamay xilliga haddii la gaaro muadinku waa aadaami aadaanka muadinkaas iska leh oo waktiga dhawri oo markii la aadaanadhaadan aadaamaya xilligiisi markii la gaaro aadaami nina kama amar qaadanay walam yati nabiyu sal ly slam weli nabiga ma imaan aadaankana waa dhacay fa jaa markaasuu bilaal u yimid ilaa abibakar buu u yimid hadda salaaddii baa la geli rabaa imaamadana muadinka ma lahayn dadkii markaa haddii nabigii la waayey iyo imaamkii rasmiga ee raatibka ahaa qofka ugu dhow marka raadiyay oo abubakara rasuulka eh, ku xiriy calayhi salaatu wasalaam abu bakr buu u bilaal faqaala wuxuu yidhi ina nabiya sal اllahu calay wasalam nabiga xubisa waa la yarxanibay waa la reebay waa daahay waa la daahiyey wey qoladii uu aaday iyo heshiiskii baa ku dheeraaday waqad xadarat isalaatu salaaddii buurkeedna way gashay fahal laka ma rabtaa ma ogashahay anta umma annaasa dadka inaad imaamu noqoto anaaqine dadka ma tujinaysaa faqaala wuxuu yidhi abubakr macanhaa koladi nabiga uuna joogin calayh salaam muadinka qofkii uu yidhi na geli inuu gelyayo dadka ahla u ah inshita haddaad adiga muaadinka aad rabto wey ood ii ogolaato waa inuu muaadinka isagana xoog lagu xurmeeyo oo qofkii uu is yidhaahdo hadda halkiibuu sii qaban karaa fa aqaama asalaata salaadiibuu aaqimin bilaal fataqadama abu bakar abu bakar baa horay maroo safki galay meeshii imaamka uma jaaa nabiyu nabiga calayh salaam baa gadaal ka yimid yamshi asagoo socda fi sufuufi sufuufta dhexdoodii wuu soo istaagay salaadda lagu jiro arkay nabiga calayh salaam ragcaddii u horraysaa weli lagu jiraa imaamka haddii ragcadda u horaysa uu soo gaaro wuxuu heli karaa inuu meeshii galo oo qofka kalena uu soo baxo oo salaadda isagoo hogaamiyo arrintaa u bannaanta laakiin haddii salaaddii ragcad dhaaftay oo hadduu meeshii galo isagii ma'muumiintiiba iskhilaafayaan fii tartiibi salaad salaadda tartiibkeedii inuu waxaa wanaagsan u tanaasulo faraha ka qaado waana yeelay nabiga sala allahu caleh wasalam cabdiraxmaan bin coof markii qaswa uu ka soo laabtay nabiga calayh salaam isagii muqiira ay daaheen oo meel xaaji buyashaa ku ordaahay weysadii soo weysaystay salaadii subaxoo ragcad ay dhaaftay nabiga cala slam buu imaaday oo cabdiraxmaan bin coofna uu dadka tujinayay waa ku daba xidhay nabiga calayh salaatu wasalaam wuxuu yidhi axsantum aw qad asabtum buu yidhi waad asiibteen ayuu rasuulka calayh salaatu wasalaam marka tan ragcaddii u horraysay buu yimid nabiga calayh salaam isaga laftigiisa imaamada ma gelin laakiin saxaabadiibaa arrintaasi ayaa sacbagarac gashay abubakar rawaa soo baxay sida hadda kuu muuqata nabiga safkii buu dhex jiray xataa qaama fi safi alawal safkii u horraysuu galay meel bannaan buu arkay oo safka u horraysa ka bannaan haddaa saf hugti oo siman laakiin uu safka hore wax ka bannaanya hadaad aragto sa soo dhex martaad safka hore buuxin kartaa waxba dhibaataa ma laha fa akhada annaasu dadkiiba waxay guda galeen fi tasfiixi sacabagaraac xataa aktaruu ilaahay ka badiyeen markay nabiga arkeen calayh salaam abubakar oo dadku tujinaya saxaabay garaaceen abubakaroo nabiga kudaba taagana ka soo baxday karyanta wa kaana abubakar baa wuxuu ahaa laa yakaadu kaan sigin yaltafitu inuu minacsado fi salaati salaada salaad hadduuba galo minacna ma fiilin jira abubakr radi allahu canhu arda aad iyo aad buu khushuuc badnaa oo oohin badnaa faltafata markii la joojin waayey ow arka arrintu inan caadi ahayn iltafata waa milcsaday haddii aad luqunta keliya saa u fiirisa safka kaa dambeeya qaarkaadii iyo xabadkaadina qiblada usii jeedo salaadii kaama burayso iltifaat aan loo baahnayn oo iska maalaawacanaya oo khushuucda salaada halaynaysan waaba la nahiyey midkan laakiin daruuray noqotay dadka saxaabiyada garacay maxaa dhacay fa idaa huwa wuxuu arkay binabiy nabiga sal allahu caleyh wasalam waraahu gadaashii taagan fa ashaara ilayh nabigaa u ishaaray biyadii gacantiisa wuxuu yidhi salaada wad ha soo bixine fa amarahu wuxuu amray an yusallia inuu tujiyo dadka kamahoo siduu yahay fa rafaca abubakar wuxuu ka u taagay yadow gacantiisa faxamid allah ilahi buu ku xamdiyey uma rajaca alqahqara gadaalgadaal buu soo baxay waraahu gadaashiisa ayuu usoo siqay xataa dakhala fi safi safkii hore ilaa uu ka soo galo salaaddii imaam la-aan bay noqotay imaamkii waa ka soo baxay markaasuu fataqadama nabiyu nabiga horay maray sal اllahu alayh ali wasalam fasallaa binaasu dadkii buu tujiyey rasuulka calayh salaatu wasalaam dhaqdhaqaaqa iyo socodka limaslixati salaad hadday tahay ama wax yarba uu yahay oo tallaabo iyo laba tallaabo ah salaadda wax ma yeelayso abubakar gacmintu koru taagay isagoo ilahay ku mahadinaayo hadduu nabi maxamed iiba ogolaaday inaan imaam noqon karo ilahay baa mahad kule wey nicmo weeyaane taasuu ka falamaa faraqa aqbala markuu nabigu salaaddii bogay aqbala cala annaasi dadkii buu nabigu kusoo jeedsaday waa canaantay faqaala wuxuu yidhi yaa ayuha naasu dadow idaa naabakum shayun shay haddii idigu soo darriyey fii salaatikum salaadiinna waxaad u baahan inaad dadka ugu baaqdaan hadday ina qabsato akhadtum maxaad u qaadateen oo u doorateen bitasbiixi sacbagaraac intuu wax kala batay oo ishaaro kale maxaase cabaas kugu garaacdeen markaad abubakar aragteen ay aragteen nabiga inaad uu soo galay abubakar inaad xasuusisaan maxaa sacbaa u garaacdeen inama tasfiixu sacba garaacu linnisaai haweenkaa iskale markay salaadda ku jiraan haweenka hadday u baahdaan inay ishaaro bixiyaan sacbay garaacayaan haweenku sacabka boga cad iyo bog madow isku garaacayaan labada boga cad iskuma dhufanayaan sayna ciyaar u shabahin salaadda dhexdeeda marka ragguste subxaan allah man naabahu shayun ninkii wax ku soo dariyo fii salaatii salaadda gudaheeda dab inuu ishaaro ilmaha ka qabta dabka oo kale iyo weysha saca ka qabta oo kale iyo wax noocaas oo kale inuu ishaaro dabcay ishaaro inuu sameeyo falyaqul ha yidhaahdo subxaan allah ha yidhaahdo ah, subxaan allah hadduu yidhaahdo fainahu laa yasmacu ma maqlo axadun qofna ila iltafat waa milixsanaya haddii la maqlo subxaan allah qofkii tukanayo leh dadka agihiisa jooga way fiirinayaan maxaa ku dhegan maxaa haysta haddii maamuumkii subxaan allah yidhahdo imaamkii dib iskugu noqon sujuud baa ka tagtay ma rukuuc baa ka tagtay ma fadhi aan loo baahnay ba fadhiisatay dib buu iskugu laabani marka sidaa yeela buu nabigu alay slam yidhi subxaan allah raggaa iskale haweenkanaas tasfiix iyo sacabba garac bay leeyihiin ya abaa bakar abubakar buu kusoo jeedsaday maa manacaka adeera maxaa kaa reebay xiina ashartu ilayka markaan ku ishaaray lam tusalli binnaas inaad dadka tujinin inaada dadka tujinin oo salaadda aanan wadin maxaad u diiday haddaan anigaba ku ishaaray faqaala wuxuu yidhi abubakar ma kaana yanbaqii libna abi quxaafa in abi quxaafa abii kunyadiisa la dhihi jiray cumaan oo ma aha munaasab an yusalliya bayna yadayi nabiyi sal اllahu alيh wasalam nabi maxamed hortiisa inuu tukado oo nabi maxamed ka dambeeyo arrintaasi halkaa ma gaarsiisni bu yidhi tawaaducan lahu minhu radia allahu canhu waa tawaaducay waa ismiiday waman tawaadaca lilahi rafacahu allah ninkii alla dartii u tawaaducana usajiya hoos ku dhigaa ilahay kor buu u qaaraa subxaanah wa tacaala wawa xasal waa sida dhacday booskii nabi maxamed calayh salaam abubakar baa ku wareegay markuu dhintay asagaa khaliifatu rasuulillaahi noqday sala allahu calayh waalih wasalam ashaahid waxaa weeyaan xadiidkan inuu nabigu baxay uu soo heshiisiiyey walaalihii iskhilaafay maanta xilliga la joogo way yar tahay in la helo dad islaax iyo u taagan muslimiintu way yaryihiin khilaaf hadduu dhaco in loo kala uun dadka u muriyo oo wararka loo kala naqliyo oo uu isku siyariyo oo sheekada lagu qurxista mooyeene in la yidhaahdo hayaa nuslix bayna alfiatayn war labada kooxood aan heshiisiinana kiciya ama aan khilaafkooda hebel hebel baa isqabiisana isku dhegan arrinta aad bay u yar tahay waana hadyigii nabiga sala allahu calayh waali wasalam sunnadaasna waa laga maarmaan in la helo ummadda inay ihtimaam siiyaan mar walba khilaaf baa dhaca oo nin naagtiis baa iskhilaafi caruur iyo aabbaa iskhilaafi jiiraan baa iskhilaafi dad kale oo qabaa'ilaa iskhilaafi dad xataa muslimiin iyo gaalo dagaal ugu dhexaynin baa iskhilaafi khilaafkaasoo dhan waxaa loo baahanya in lasoo afjaro lannahu shar khilaafku burbur iyo dhibaatuu keenaya qaal xadaana musadad bn musharhadi qaal xadaana muctamir bnu sulaymaan bni darkhaan qaala samictu abi aabaahi baan maqlay buu leeyahay sulaymaan bnu darkhaan ataymi ana anasan anas radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi qiila linabiyi nabiga calayh salaam waxaa lagu yidhi low atayta cabdallaahi bni ubay ninkan cabdullahi bnu ubay bnu saleen la yidhaahdo raggi kale waa islaameen sacdaan sacad binu mucaad iyo sacad binu aws labadii qows odayaashooda waa islaameen duqan asaga ah ee aan weli soo islaamin maad u tagteen bay dacwada diinta bandhigta cabdulahi bin ubay binu salool almashhuur biاnifaaq markii dambe qaswatu badar markay dhacday oo u arkay muslimiintii inay xoog yeesheen kufaaru qurayshtii uu waxmoodayey lagu laayey badar toddobaatankii ka dhacay labadeeoaayagoo kafaala madiine loogu keenay ayuu shaatii bedeshay marka hore kaafir muuqduu ahaa islaamnimay muujistay nifaaq iyo gaalnimana qalbigiisa ayay ku jirtay xataa maat ilah ka dhintay marka nabiga ala slam ba lagu yidhi bal la hadal faalaqa ilayhi waa aadeen nabiyu nabiga calayh salaam wa ximaaran dameer buu nabigu fuulay calayhi salaatu wasalaam qofka madaxda iyo imaamku inuu dameer uu korka kaga foodhiisto arrintaasi sharaftiisa iyo qiimihiisa hoos ooma dhigayso ma aha shay daniia ah oo xaqiira oo macnolaana ma ahee xayawaankaasi markuubka la rarto ayuu ka mid yahay ilaahayna nagu manaystay والخيل والحمير الخيل والبغال والحمير وكا كواس لتركبوها وزينة وكاشاك إلى تراتار وفوشان فانطلق إليه النبي صلى الله عليه وسلم وركب حمارا دمام الفول فانطلق المسلمون مسلمين تقار كمنها تغي يمشور معه نبي الصعودة وهي ميشاس مدينة لإله أرض سبخة أرض أرضها سبخة عرسيرة العرسيرة هو aan waxba kasoo bixin durob kasta ku dao ayay ahayd meeshaasi marka nabigu uu maraya calayhi salaam falama ataahu nabiyu markuu nabigu u yimid cabdulahi bin ubay iyo koox muslimiina iyo koox gaalaha oo isdhex fadhida oo intaa la kala bixine ayuu nabiga calayh salam sagoo dabaalkiisa saaran kusoo baxay markaasuu qaala wuxuu yidhi ilayka cabdi markuu nabiga soo socdo arkayba maradiisa xumeedba intuu saartay cabdulaahi bin ubay yaa wuxuu yidhi waxaadna dhibaysaa matba ximaarika dameerkaada urkiisaana dhibaye ilayka canna xagga iga fogow buu yidhi wallaahi laqad aadaanii waxaa idhibi matnu ximaarik dameerkaada urkiisa ay dhibaayeen qofka daaciga ah haddii hadalkaa lagu yidhahda maanta muxuu fari lahaa faqaala rajulu min alansaar nin reer ansaareeda wuxuu yidhi oo minhum ayagii fadhiyey meesha ka mida ah. bacda riwaayaat waxay ishaaray cabdullah bnu rawaxa inuu ahaa yaa wuxuu yidhi wallaahi laxibaaru rasuuli illaahi sala allah alay wasalam dameerka rasuulka yaa adyabu ka udgoon riixan uduga minka adiga dameerka nabiga kaa udgoon buu yidhi waa isku qows laakiin masalat alcaqiida masalada tagtay nabi maxamed difaaciisay tagtay calayh salaam iyo gaalkan asagaa jawaab adag in la siiyo mubaalaqa nabigu suu ammaanay fiiri iyo ninka asagaas gunka u geliyey dameerka nabiga kaa udgoon buu yidhi aduu waxbaa soo qaraystay waxbaa saas le maradaabka saaranaya dameerka nabiga kaa udgoon sala allah aleh wasalam faqadiba waxaa u carooday licabdillaahi liajli cabdillaah cabdulaahi caydaas xooga badana lagu dhuftay darteed rajulun baa cadooday min qowmi qowmkiisa nidaa wuxuu yah odayga maxaasa wacaysa duqasoo duqaanayo ma ah kumaa marka xooga xamiyo iyo ficlo qaadi fashatamaa kii iyo ninkii hadalka nabiga u difaacay yaa iscaayay faqaliba waxaa u carooday likulli waaxidin mid kasta oo minhaa isaga labadaa ka mida asxaabu baa u carooday minba minba ayuu raacay laba safa ma kala noqdo marka fakaana baynahum muslimiinta laftirkooda isku dhacday fakaana baynahuma darbun gacantaaba laysla garayoo garaac biljariidi laantimeed baa laisku gurtay iyo walaydii gacmaha iyo wanicaari kabii baa laisla dhacay fabalaanaigan inta waa aamusiya warkala jooga buu leeyiri ala slam fabalaqanaa waxaana soo gaaray annaha unzilad in lagu soo dejiyey qisadaasi wa in daa'ifataani min almu'miniina iqtataluu faaslixuu baynahuma laba kooxood oo muslimiina hadday iskhilaafaan muminiina faaslixuu baynahum heshiisiya dagaalka ay isdagaalayaan laguma gaaloobin waa dembi weyn oo kabiiraah walidalika muminiin baa weli loo qiraya in daaifataani min almuminiin ikhtataluu faaslxuu baynahum heshiisiya marka nabiga alai slam waa heshiisiiyey cabdulaahi bin ubay bin sulaal baana dhibaatadan iyo fidnadan keenay markii koowaad iyo markii labaadna ma aha wax dhib badan buu ahaa oo mar allaala markuu fursad ka helo iyuu muslimiinta isku kicin jiray muhaajiriin iyo ansaar isku dhufo ansaarta dhexdooda isku dhufo mar walba dhibaatadaasu ku dhexeeya iyo falqalaladaas nabigana waa iskaga sabri jiray sala allah aleh ali wasalam socodkaa nabiga ala salam riwaayo kale waxay caddaystay inuu u socday sacad bin cubaada oo cabdulaahigan odaygii qowskiisa odaga u ahaa sacad bin cubaada waa sayid alkhasraj oo mariidoo jiranba booqasho ugu socday markuu u tagayba wuxuu yidhi alam taraa maa facala abuubaab maa facala abuubaab asagana waa dhihi jira abuubaab wuxuu maanta sameeyey kii cabdulaahi bin ubay ibnu salaalaha moogta waxaasuu ku hadlay dhibkaasuu inoo keenay markaasuu nabi alla iska cafi oo iska saamax ilaahay baan ku dhaartay magaalada madiinaad soo gashay wixii oo taajkii madaxnimada iyo taajkii boqornimada asagoo loo talaayo oo la rabo reerkii inuu duqba looga dhigo labadii qoysoo isku duuban ayaa aga timid adi haddaad timid markaasaa taajkiisa la xooray oo la yidhi axmed ma tihid nabi maxamed baana hogaamini ummadda soo raac baa layidhi fashaniqa arrinkiibuu ku margaday cuqdaduu maalintaa qaaday ayuu qabaa marka ninkan asagaa dhib kala haystee iska saamax buu rasuulka sal allah aleh wasalam baabun laysa alkaadibu aladii yuslixu bayna annaas layse alkaadibu beenaale maaha alladii midka yuslixu heshiisiin bayna naasi dadka dhexdooda heshiisinayo haddaad dadka kala dabqaadayso ninkan xumaantii aad ka maqashay markaad u tagto tira hebel heshiisiyo afku ka dhici wuxuu sheegi ninkaa wixii dhibaataa u geystay iyo wuxuu sameeye dhan buu sheegi haddaad intaa u tagto tira hebel baan ka imaanay hadalladaas raba kugu lahaa dabkii ma sii shiday sooma inaad waxaa qalisaa la rabaa oo tiraado ninkii maslaxa iyo wanaag buu diyaar u yahay waaba ku ammaanayey xumaan ma wado dabkaas ma jooji inaad tiraahdo marka hadalka noocaasee adig aad soo guurinaysad ku heshiisiinaysad daahirkaba been ahaadee been maaha laakiin waxaa fiican intii suuragala inaad isticmaasho almacaariid almacaariid mamduuxatun cala ilkadib bay dhahaan sarbeeb inaad isticmaasho hadal daahirkiisa sidaa baatinkiisana si ah oo ah, ninka si uu maqli laakiin si kalaa ah. ah, wuuba kuu soo duceeyo hebel haddaad tidhahdo ka war hebel baan u tagnoo wuuba kuu soo duceeyey soo hebelka oo muslima maaha soo assalaamu calayna wacalaa cibaadillahi saalixiina ma dhaho markuu taxiyaadka aad taxasanay markuu taxaasanayo assalaamu calayna wacalaa cibaadiillah addoomihi ilaah addoommaha ilahay madkabata muslim baa tahay lele marka wuxuu kuu soo ducoonayo haddaad tidhaahdo haddii madiiba hebel buu lahaa laakiin ducada caamkaad ku jirtaabaad ka wadaa sarbeebkaasoo kale baa isticmaasha dhib ma laha marka beenna lama dhihi karo haddii ay daruuradu keento inaad been sideeda aad sheegto si ay u heshiisiisana ayadana lidarurati walxaaja baahida darteed way bannaantahy xadaanidaalika waxaa la sheegaa saddex shay oo beena loo ogolyahay waxaa ka mid ah dadka heshiisiintooda dagaalka cadow markaad kula jirto jimatuuradka iyo khiyaamada iyo muxuu ahaa ninka babuulka kale inuu jimatuurto arrinta ayadaa walow been ba ahaatee dhibaato ma leh ninka haweenaydiisa hadduuna xuquuqdoodii uuna meesha ku dayacaynin xaq ay laheyd ayna ku dayacaynin inuu mararka qaar uu u sheego wax uu ku soo jiidayo ama uu ku raalligelinayo dhibaato ma laha laakiin maaha inuu afka baarkiisa iska noqoto gabadha xaqeedu saa ku tago sax maaha xadaana cabdlcaiz bin cabdilaahi cabdilcaiz bin cabdillaahi lawaysi qaal xadaana ibraahim bn sacd alcasaarixin can ibni shihab azuhri ana xumayd bin cabdiraxmaan ahbarahu ana umma hooyadiis umma kalfuum bintu cuqba ahbaratu anaha samicad rasuula lah inuu maqashay sal slam yaquulu leh layse alkadaabu beenaala maaha alladii midka yuslixu bayna naas dadka heshiisiinaya fayamnii khayran khayr faafin aw yaquulu khayran khayran ku hadlaya nama waxa weyaan waa naqliga warka la naqlinaya khayrkaa ayaa loo jeedaa namiimadu ka soo horjeedaa namiimada waa war la kala qaaday calaa wajhi ifsaad inaad dadka sii kala geyso ayaad u kala qaadaysaa tanna waxaa weyaan waa war lakala qaadi laba waroo lakala qaadi laakiin calaa wajhi islaax hebel markii gobaanayay habeen saasaa kulahaa adig warkana kuu wadnaa maslaxadaasa loola jeedaa marka been hadday tahay xataa dhibaato malahoo maslaxada lagu gaari waa ka weyn mafsadada beentaa ka imaanayso ah, haddaad ammaanto ammaanta ayada iyo u gudbisay wanaagaasi dee dhibaato wey magarata inaad ku degeyso ala dhibaataa malaha dhibaato ma laha aan xasuustaa wixiio qolo la maslaxaynayo ayaa xadiidkan ayaa la sheegay oo raggii guddiga ah hawsha maslaxada wadayba waxay dheheen beentu way bannaan tahay oo xadiidkan aa lasoo dariishaday marka de ayaga dhexdooda inay warka isku sheegsheegaan baa la rabee markii mid kamida loo tegay iyo xadiidka soo dariishaday wuxuu yir beenta in la sheego oo muxuu ahaa dadka lagu maslaxeeyo way bannaan tahay ayuu yidhi marka da wuxuu u qaadan waxa loo sheego dhanna beenina talaas inuu qaadanaya taas marka sax ma aha fiqi fi diinna ma aha fahamkii waxooga meeshaas wuu ku daciifi karaa mararka qaarkood inaad sheekada adiga aad dhihi karta dhexdiina markaad joogta dadka kale oo u gudbiso waa laga fiican yahay sax maaha munaasibna ma aha ah, munaasibna ma aha nacam ila maxal walbaba maqaal walbaba lahu maqaal likulli maqaamin lahu maqaal lahu maqaal naam sidii midkii wixii mxuu ahaa weliima intuu dadka iskugu yeeray cidana ayuu gurigiisi baa la joogaa weliimadiisi baa la cunayaayo markaasu wuxuu ka sheekeynay guriga iyo dadka cuntada badan cuna iyo sida waxa uu sheekado dhan ba ka dhigay dadka waa yaxyaxay baabu qowlihi imaami liasxaabihi wuxuu ku saabsan yahay qowli imaami imaamka hadalkiisa liasxaabihi uu ku dhaho idhabuu binaa nuslix warmakiciya asoo heshiisiina dadkaase inuu imaamku yidhaahdo idhabuu bina nuslix tanaa marka laiska rabaa inaan dhahno idhabuu bina nuslix wixii khilaaf dhaxdooda udhexeeyo afraad iyo jamaca waxyaataba xadaana muxamed bn cabdilaahi moxamed bin cabdilaahigana waa duhri alimaam albukhaari magaciisa iyo magaca aabbihiis oo isku xiga ma sheego sheekhiisii weeye xoogow markii dee naysaabuur lagu noqday waa kii xoogow dhex martay oo duhriga raxmatullaahi calayh sheekh lbukhaari oo muslimba ah ayaana xoogow laleeyahay waa yar Eh, imaam bukhaari buu yar xasbay bay dhahaan allahu aclam kolley daahirka oo markii horeba bukhaari caalim ahaa ku soo noqday dhulkiisii markaasaa wuxuu yidhi ninkaa ka faa'iidaysta oo dalabatulcilmigi buu ku booriyeyoo markii dambe ee ninkii asaga aad loo qaabilina xoogow yaa yar gashay sheekhii waxbaa yar galay oo aad loo aaday marka hadalla yuu sheegsheegay markii dambena bukhaari raximah llah ka cudur uudiyey inuu yidhi aniga madhabkaa ma qabi caqiidada ma qabi yani qur-aanu kalaamullah oo hayru makhluuqa sidaas way madhab ahlusunna inuu markaa qawli filquraari muxuu ahaa makhluuq hadalla noocaas oo kalea ayaa laga awoodi isagana waaba ka hadlay arrintaas waa diiday oo xataa kutubu ka qoray walidaalika markuu sheegaayo sheekiisa muxamed bnu cabdilaahi yaas cabdilaahi waa aweynis aweynis wey moxamed ibnu yaxya ibnu cabdilaahi ibnu khaalid naysaabuuri baa la yihahda moxamed ibnu yaxya ibnu cabdilaahi ibnu khaalid ibnu faris ibn aduhri naysaburi marka awogiis baa buu mararka qaarna muxamed basuu dhigiyo awogiis hadda ma sheegayo marka laakiin alimaam muslim asagu laa bukhaarin waxba kama wariyo muslimna waxau jeeda waxba ka wariyo labadii sheekha isku dhacal labadii waxba kamuu qaadanin halkaasuu iska istaagay xadaana cabdulcaiiz bin cabdilaahi alweysi cabdulcaiiz bin cabdillahi alweysigan xadiidka hadda soo maray waa kii sheekhu lbukhaariga ahaa baabka haddaa soo maray xadaana cabdulcaiiz bin cabdillaahi uways wey markaa mara biwaasida u kaga wariyaa mara mubaasharatan taas buu uga wariyaa haddana soo wariya cabdilcaziz bin cabdilaahi uwaysigii haddana sheekhi labaad bay noqday way dhacdaa iyaduna waisxaaq bin muxamed alfarawi qaala waxaydan xadaana muxamed bn jacfar moxamed bn jacfar bin abi kaiir can abi xaazim salamata bni diinaar alacraj can sahl bni sacdin isaacidi abulcabaas radi allahu canhu ana ahla quba nimankii reer quba qolo waa masaajidka ku yaala magaalada madiina duleedkeeda ee nabiga calayh salaam uu asaasay markuu madiina galay hore ikhtataluu way dagaalameen xataa taraamow bilxijaara dhagaxyaed isku tuurtuureen ulaxata waa la isku qaatay fa ukhbira rasuulu lahi sal slam baa warkii loo sheegay bidalika iyuu khilaafkaa dhacay faqaala idhabuu binaa nuslix baynahum inakiciya aan soo heshiisiine qob uu tegi jira rasuulka calayh salaam maalin kastaoo sabti ah masaajidkaasuu tegi jiray maashiyan aw raakiba isagoo mararka qaar gaadiid saar mar asagoo lugayn ayuu tegi jira laba ragcadood buu ku tukan jira rasuulka calayh salaam ninkii gurigiisa ku weysaysto oo masjidu quba taga ajru cumra ayuu leeyahay buu rasuulka calayh salaatu wasalaam cumra ajirkeed buu leeyahy baabu qowli illaahi tacaala an yasaalaxaa baynahumaa sulxa wasulxu khayr an yuslixaa iyo an yasaalaxaa labadaba waa laba qira oo mutawaatir oo mashhuura waaye marka inay heshiiyaan dhaxdooda sulxan wasulxu khayr xadaana qutayba bnu saciidin qaala xadaana sufyaan can hishaam bn curwata can abiy can caaisha radi allahu canha wain imra'atun khaafat min bacliha nushuusan aw icraada haweenay hadday ka cabsatay ninkeedii xoogow santaag iyo kajeedsi inuun sii hore ku aheen oo calaamo sansaan waxay aragtay inay darka ka bixi doonto oo ninkan uunahada ku jacsanayn bay aragtay inay sulxi iyo heshiis la gasho oo wax ka tanaasuso xuquuqdeeda kamida oo tiraado war carruurtayda reerkeeda haga dhexbixininiyahu inay tiraahdo heshiiskaas ay galaan waa arrin fiicanoo wa sulxu khayr qaalat waxay tihi huwa rajulu waa nin aayaddu waxay kusoo degto ka hadlaysaa nin yaraa arkaaya min imraatii xaaskiisi maa laa yucjibu waxaan cajabgelinin kibaran duqnimo xogo waa yar duqowday sidoo hore marka ma aha waxba isbedelaya inuu ka yarbadashuu damcay istibdaalu zawji makaana zawjina waa bannaan tahay inaad xaaskaada iska furto tukala guursato oo ilaahay baneeya iyagoona nin kale guursan kartahay marka duqnimo waxbay jecleen aw hayruhu fa yuriidu wuxuu doonayaa firaaqaha inuu iska dhafuriuba dooniba ayuuna way ka fahamtay isbedelkan ku dhacay fataquulu waxay leedahay amsiknii iska kayhay iddaamiyow <coughs> aminka reerka kama dhex bixi kari waqsim lii ii qayli maa shita waxaad rabto waxaad rabto adi habeenkaad rabtana igu soo hego habeenkaa rabtana habeenka kale iska aad waxba kuma haystee ayay tihi qaalad waxay tihi walaa ba'sa dhib ma laha idaa taraadaya hadday sidaa raalli ku noqdaan labadooda ay ku heshiiyaan waxba dhibaataa ah ma laha waxba dhib ma laha inay tirahdaan ama xaqaydi baan rabaa oo halkaa soo dhig ama haddii kale ifasax meel kale anigana ka ilaansane ayaduna dhibaato male way leedahay hadday heshiiskeeda qaadato tirada amankan amanaan bixi kara maya iska kaydaaman yahow ayaduna waa sulxi weeyaan wa sulxu khayr baabin wuxuu ku saabsan yahay ida staraxuu calaa sulxin jawrin hadday dadka ku heshiiyaan heshiis muxuuha jawr ah baail ah heshiis baail oo shareecadaba qarabinaya oo diinta meel kaga dhacaya ayay ku heshiiyeen fasulxu heshiiskaasi marduudu mid la radiiwey tanaasulka wuxuu keenayaa xaqullaahi yuu taabanayaa diinkii buu taabanayaa dad kale dhibaatadii loo geysuu taabanayaa waa shay dulmi ah oo jawr ah waxaa lagu heshiiyey wa sulxu khayr taagna mays sulxiga khayrkaa waa midka aan dhibaato kala wadanin diintana aan dhaawacaynin xadaana aadam bin abi iyaas alcasqalaani qaal xadaana ibn abi diib <clears throat> moxamed bin cabdiraxmaan ibn muhiirata ibn abi diib ayaa la yidhaahdaa min cajiib uu ahaa waxaa la yidhi waxaa soo galay almahdiy almahdi alcabaasi oo khaliifat muslimiin aamiir muslimiin ah dhammaan badaad dowla cabaasiya ayaa madiine imaara soo booday masjidkii nabiga sal la ale wasalam buu soo galay wixiiba an boqol oo dalabatulcilmi ay fadhido imaam maalik uu ka mid yahay radi allahu canhu itbaacu eh, taabiciin ah markaasay u istaageen ninkii de amiirka ahaa ee amiir muslimiinka ahaa dadka dadka hore dad fiicanna way ahayrajii madaxbaa habaanayn marka istaageen ibn abi dunya ma dhaqaaqin ma kicin asago hadhow kale wuxuu yidhi inabidiib dadko dhan waa ii istaageen waa islaameen adiga haka kamaada kicina waa siya wuxuu yidhi amirulmuminiina inaan ku istaago waan damcaye waxaan xasuustay qowl allahi subxaana wa tacaala yowma yaquumu nnaasu lirabbi alcaalamiin ayaddaasaan xasuustay buu yidhi yowma yaquumu nnaasu lirabbi alcaalamiin dadku maalintay ilaaha caalamiinta rabbigood u istaagi doonaan ayaan xasuustay markaasaa waxaa isku kay qaban weyday rabbi alcaalamiin adi marka xishood aan ka xishoonaya inaan rabbilcaalamiin anagoo u istaago inaan ku istaago tanaan u istaagi waaye buu yidhi markaasu wuxuu yidhi fadhiiso waxaa istaagay tir kasta oo jirkayga kamida ah way istaagtay fadhiisuu yidhi madag buu ka tabtay yacnii qashcariira iyo qabanbaxya ku dhacday qiyaamii buu xasuusiyey ninkii madaxda ahaa laga yaaba inuu mashquul kale kuba jirayba yowma yaquumu naasu lirabbi alcaalamiin maalintaa cadiimkaa ilaah noo sakhiray nacam xadaana ibn abi dibin qaal xadaana zuhriy can cubaydilaahi bni cabdillaahi can abi hurayrata wazayd bn khaalid aljuhaniy radi allahu canhuma qaalaa waxay yidhaahdeen jaءa acraabiyu min reer baadiyaa yimid faqaala wuxuu yidhi ya rasuul allah rasuul allow iqdi baynanana kala xukun bikitaab illah aniga ninkan kitaabka ilahi nu kala xukun faqaama waxaa istaagay khasmoo kii la doodaayo dooda ay u dhexaysa faqaala wuxuu yidhi sadaqa run buu sheegay iqdi baynana bikitaab illah kitaabka ilahay nagu xukun ama raalli baan ka ahay wax kale oo meesha yaalla ma jirto kitaabka ilaahay hadday fain tanaazactum fii shayin tarudduu ila allahi warasuul doon hadday timaado ilaah iyo rasuulka kitaabka qur-aanka ee sunnada nabiga alay slam ku kala bax haddaad muminiintihiin baa lasin raaciyey haddaad ah, rumaysantihiin ah, ilaah aakhara rumaysantihiin nacam faqaala alacraabiyu acraabigii baa hadlo wuxuu yidhi ina ibni wiilkaygu kaana casiifan wuxuu ahaa nin ajiirahoo khidmeeya calaa haada ninkan u khidmayn jiray guriga ninkan uga shaqayn jiray fazanaa wuxuu ka zinaystay biimraatihi ninkan naartiisiibuu ka zinaystay wiilkii faqaaluu lii waxay ugu dhaheen calaa ibnika arajmu xaamadii fatwadeeda hadda iska fududaatay nin walba iska tuuranaya marka sidaasoo kale mar walbaba waa dhici jirta dad iska fududaan oo su-aasha jawaabteeda iskaga dhaci marka kuwaa iska hadlay aan aad raasikiin u ahayn waxay yidhaahdeen wiilkaadu dhibay wiilkaadii waa la dili dhadax baa lagu dili rabaa calaa ibnika wiilkaada waxaa korkiisa arrajmu dhadax baa lukawlan rasin waa zaani sooma aha muxsin iyo kayru muxsin buu zaani u qaybsamaa inuu guud xalaala ritay iyo inuuna ridanin wiilkan wiil dhallinyaro bikri buu ahaa marka dhagaxbaaba lagu dilibaayo ina dheheen faqad ifaadaytu waxaan furtay inii wiilkayga minhu ninkii waxaan kaga furtay bimiatin boqol min arya wa waliidatin adoon boqol arya iyo adoon sabanxeeda ninkii siiyey oo niyo intaan hooyo waa laga dilin uma sa'altu ahlal cilmi culummadii baan sii weydiiyey masalada waan sii caddaystay faqaaluu waxay ugu dhaheen la dili maayo inamaa calaa ibnika wiilkaada waxaa korkiisa jalbu miatin boqol jeedar iyo wa taqriibu caam sanad in la masaafuriyo boqol walood maal u dhufan sanadna magaalada lala fogeyn sanad kadibna waa kuu soo noqon ah, lagaa dili maayo baloo ninkan kale ood ariga iyo ku daldalaysa addoonta siinayso yaa islaantiisa la dilo dhagax lagu dili hadday qarato maxaa yeele ayadu waa muxsinada reer bay laheed faqaala nabiyu sal ly slam baa wuxuu yidhi la aqdiyanna baynakumaa bikitaab illah siday u hadleen buu la hadlay dhaarbu asagaa ku dhaartay <coughs> wallaahi laamuqasam wey aqdiyanna xukumee oo xukumee tawkiidna ku daray yastamicuuna kuwa bikitaabillah saa sheegteen meel kalena aadi mara kitaabka amaanada ah lagu soo dejiyey asaga aana faxkum baynahum ma anzala allah bikitaabillah baa lagu kala xukumayaa ama alwaliidatu addoonti iyo walqanamu arigii faraddun calayka waa laguu celiyey ari la bixin iyo addoon la bixin ma jirto masalada sharci weeyaan hoonda iyo laaluush iyo muxuu ahaa rishwo ma jirto wacalaa ibnika wiilkaadana jaldun maatin boqol jeedada wa taqriibu caam sanad la masaafiriyo weeyo la tarxiilo wa ama yaa unays unaysow lirajuli nin buu la hadlayaa saxaabada ka mida ah, faqdu kallah calaa imraati haada ninkan naagtiisa gurigooda tag oo ku kallahoo hadday qirato fain ictarafat farjumha rajmiyo dhagax ku dil faqadaa calayha waa ku kallahay unays ma zinaysatay buu ku yidhi haabay tiri idan cadaabka aakharada uga daranoo markaaba cabsibaa ku dhacday waxay tihi aakharada yaa kaaga daran ha ku dhaafto farajamaha dhagax buu ku diray marka shaahidka waxaa weeyaan ama alghanamu waalwariidatu faraddun kol hadduu sulxigii labadanin ay heshiiyeen diintiiba ay ka hor imaanayso xuduudan shareecada in xoolada laisku dhaafsado ma bannaana wixii qisaasiya aan ka ahayn qisaasta iyo qof qof hadduu dilo xoola waa la bixin karaya diyo laakiin xadda zinada iyo sariqada iyo muxuu ahaa khamrocabka iyo qadafka iyo waxaas haddii kol haddana maxkamadda loo gudbiyo xoola lagama bixin karo marka waa la diiday xaddaana yacquub yacquub ibn ibraahim adawraqi sagaalkiibuu ka mid yahay hea sheekha u ah xadaana ibraahim bn sacdin can abiihi aabihiisa sacd bin ibraahim bin cabdiraxmaan bn coof azuhuriya can ilqaasim bn muxamedi bn abi sidiiq can caaisha radi allahu canha um lmuminiin qaalat waxay tihi qaala rasuulu lahi sal sl nabig wuxuu yidhi man axdaa fii amrina hada diinkaana ninka ku soo maa laysa minu fiihi waxaan kamid ahayn fahuwa shaygaasi rabbi waa la celinaya waxaan diinta kamid ahayn ama caqiida haato ama cibaada haato ama mucaamala haato xadiiku waa caam caam weeyaan baaca iyo shiraha iyo wax la kala gadashada iyo mucaamalaadka ku saabsan waxaan diinta kamida ninkii ku soo dara oo wax shareecada khilaafsan la yimaada waa lagu radinaya rawaahu cabdulaahi ibnu jacfar almahrami cabdullahi ibnu jacfar ibnu cabdiraxmaan ibnu miswar ibnu mahramata almahrabi mahramadaas waa miswar binu mahrama xaggaasaa loo nisbeeyey wa cabdilwaaxid ibn abi cawnin can sacd bin ibraahim ayuu ka wariyey mutaabacawi qaala almusanifu raximah llah baabun kayfa yuktabu see loo qori haadaa maa saalaxa fulaanu ibnu fulaan hebelkii inay hebelaa wuxuu kula heshiiyey wey fulaano bna fulaan hebelkii inay hebelaa laba qof baa sulx iyo heshiis dhex maraya waxbay kala qoranayaan agrimeed bay kala qoranayaan markay wax kala qoranayaan ma hebel hebel baa kaliyaa lagu kaaftoomi mise nisbadii iyo muxuu ahaa makaankii iyo beledkii waxbaa lagu dardaraya hebel hebel oo saddexaad maalan oo ree hebel ah oo makaan hebel degan miyaala sii raacin mise hebel hebel baa lagu kaaftoomi intaas ku hadlaya wuxuu leeyahay wain lam yansubii hadduuna nisbaynin xataa ilaa qabiilatihi qabiiladiisa u nisbaynin aw nasabahu nasabkiisa u nisbaynin xataa ma ku filantaha mise kuma filla hadduu qofka mashhuur yahay haddii hebel hebel la yidhaahdo waa ku filantaha dadkao dhan baa garanaya wax magaciisaoo kale leh oo sami ahna ma laha way ku filantay dhibaata maleh laakiin haddii uu jiro dad waxaa jira saddex magacaadba isku magaca ah, oo isku waafaqsan laba magac isku waafaqsan way jiraan saasoo kale sayr hadhow iskuba u imaanin waa in wax lagu kala saaro ree hebel oo kale loo nisbeeyo magaalo heblo oo kale tilmaan uu leeyahay iyo sifo uu leeyahay oo kale lagu nisbeeyo waxyaaasaasoo kale ah si hadda uunan maaratay miran u imaaninba xadaana muxamed bn bashaar bin daar qaala xadaana qundar maxamed bn jacfar qaala xadaana shucb bn xajaaj can abi isxaaq isabeeci camr bn cabdillahi alhamadani qaala samictu albara bn caasim radi allahu canhuma qaala wuxuu yidhi lama saalaxa rasuulu llah nabiga calayh salaam markuu la heshiiyey aala alxudaybiya ree xudaybiya nimankii reer quraysheed iyo nabiga saxaabadiisii imaadeen cumro u yimid markii maka loo diiday dagaal inuu dhaca laga baqay nabiga dagaalkiibu diiday inuu maanta dhaco wax allah waxay rabaan oo magaaladan maka dagaal looga baajin karo ayaan diyaaru ahay buu yidhi walow tanaasul ani aan sameeye heshiis baa marka lakala qortay kataba wuxuu qoray nabigu cali bin abi aalib baa kaatib ahaa oo karaanaya wuxuu kala qoray cali bin abi aalib wuxuu qoray ridwaan ullaahi calayh baynahum dhaxdooda buu kala qoray kitaaban qoraalkii nabiga muslimiinta iyo gaalada fakataba wuxuu qoray cali muxamadun rasuulullah hada maa saalaxa bihi muxamadun rasuulullah waa laba daraf laba darafoo wax kala qorana laba qaybood qaybtii hore wuxuu bilaabay heshiiskii nabi maxamed oo rasuulka ilaahaya uu la galay kufaaru quraysh sidana raba inuu dhaho markuu yidhi muxamadun rasuulullaahiba faqaala lmushrikuun mushrikiintii baa buulaantoo qaylinay laa taktub ha qorin muxamadun rasuullah ha qorin bay dheheen inaan qirsannahay rasuul inuu yahay bay tusi oo midnan ogolahay amaduurdiamaasgelinin low kunta rasuul haddaada rasuul tahay lam nuqaatilka kumaana dagaalameen makana kumaana diidniin rasuulnimadaan diidannahay sidaanay yidhahdeen waxaa ka dambeyaade inay yaro islaameen oo weliba ninka qoraalka u ilsaaraa ee qurayshta matalaya sahl binu camar ee sulan camar radia allaahu canhu intuu islaamay ayaa markii nabiga u dhintay calayhi salaam oo dad badan oo carabtii ay gaaloobeen waa kii la hadlay kufaaru quraysh oo lahaa laa takuuna awala kaafirin bihi war ha noqonina waxaad ahaydeen qurayshay dadka islaamnimada ugu dambeeyey sanadkii sideedaad bay soo islaameen sanadka tobnaad nabiga waa dhintay laba sana ayagoo muslimiina nabiga dhintay markaasu wuxuu yidhi haddaa soo islaamteene kuwa ugu horgaalooda ha noqonina buu yidhi ah, ka bixinina diinti halkaasi markii dambena gaadhay maanta waa diidan hayse haddaad rasuul tahay koomaana dagaalamin faqaala nabigaa wuxuu ku yidhi licaliy um ubtir rasuulullahi watir buu yidhi fii tanaasulka rasuulka calayh salaam maslaxadu si kasta hadday u kharaadhahay laakiin aad dan weyn aad ku gaari karto kharaarka inaad dib u laqdaa la rabaa lannahu dhibaato ka weyn ayaa lagu xallin maslaxa ka weyna waa lagu heli marka nabiga ala slam wuxuu yihi rasuulullaahi tirmir faqaala caliy wuxuu yidhi maa ana biladii amxaah anigu rasuulullahi meel ku qoran gacanteeda ku tiri maayo famaxaahu rasuullah sal slam baa biyadii gacanta ku tiray intuusu duu ayuu nabiga gacanta ku tiri sala allah alay wasalam ila nabiga quraan ma aqoonin wasaalaxahum wuxuu kula heshiiyey cala an yadkula huwa inuu nabiga soo galo maka iyo waasaabhi asxaabtiisa talaata iyo saddex beri sanadkan iska noqda sanadka soo soxda imaada saddex beri baan idin ogolaa inaad joogtaan maka ood kacbada iyo xaramka aad joogtaan walaa yadkhuluuha weliba ma soo geli kartaan ilaa bijulbaabi siraaxi hubkiinni oo galki ku jira mooyeene seefo bannaanka yaalla ma keli kartaan hub khafiifa la imaada oo galkiisa ku jira fasa'aluu waxay weydiiyeen maa julbaabi siraax maxaa la yidhahdaa faqaala alqiraabu bima fiih waa qiraabkii oorigii iyo maarata loobtiisa iyo seefihiisa ku jira ayaa la yidhahdaa julbaan xadaana cubaydاllahi bn musa can israaيil can abi isxaaq can bara radi اllah canhu qaal ictabara الnabiyu sal l slam fi dilqacda bisha dilqacda la yidhaahdo sida taal baa la yidhaahdaa soomaaliga bishaasuu soo cumraystay nabigu calayh salam waa sanadkii lixaada hijrada makana gaaladubaa haysata faabaa ahlu makata reer maka waa diideen an yadacuuhu inay ka tagaan nabiga yadkhulu makata makahan gale xataa qaadaahm wuxuu calaa an yuqiima biha inuu ku nagaalo sanad dambe aa ayaam oo fiirso dambe weya xadiika wasfasiri isagoo dheer bu imaan doonaa bikitaabi shuruud iyo muxuu ahaa ghazawaat kugu imaan doonaa calaa an yuqiima biha aa ayaam falama katabuu lkitaaba markii qoraalkii ay kala qoranayeen la gaaray katabuu waxay qoreen saxaabadii hada maa qaada calayhi muxamedun rasuulu llah waxani iyo qodobadan waa qaadaa calayhi wuxuu kula heshiiyey muxamadu nabi maxamed rasuulullaahi ahaa likufaari eh, quraysh uu kula heshiiyey rasuulullahi iska boodeen faqaaluu waxay deen laa nuqiru biha rasuulullahi inaas ma qirayno falow naclamu haddaan ognaa annaka rasuululah inaad tahay maa manacnaka kumaana diidnin laakiin anta muxamed binu cabdillaahi baa tahay magacii aabbaha uu kuu bixiyey lagugu yaqaanay magacaa sheega qoraa layidhi qaala wuxuu yidhi ana rasuulu aniga rasuulka ilaahi baan ahay mar walbaba maanta iyo maalin kalaba waana maxamed bn cabdilaahina waanahayo kama cararayi waa magaceygii uma qaala lcaliyin wuxuu ku yidhi umxu tir rasuulallahi tir adogow qaala wuxuu yidhi laa wallaahi baa ku dhaartaye laa amxuka inaana ku tiraynin ummadda werigi waa sifada nabiga cala slam uu lahaa wy tilmaanta uu nabigu lahaa ummadoo dhanna uu kaga duwanaa ilaahay ku fadilay yaaba rasuulullaahi ah seen u tiri faahada rasulla sal slam wuxuu qabtay alkitaaba fakatab intuu tiray ayuu qoray marka waa in la yidhaha amara bilkitaaba ama mayahe nabigu maalintaasuu ilaahay u yaahiriyey oo u sahlay mucjizatan inuu wax qoro asagoo kaatib aheen kadibna wax ma qorin hada maa qaada calayhi moxamed bin cabdilaahi buu qoray moxamed bin cabdilaahi wuxuu qadiyada waa sulxiga iyo heshiiska qodobada wuxuu kula heshiiye weeyaan eh, qada calayhi moxamed bin cabdilaah uu quraysh kula heshiiyey maxay yihin waxa lagu heshiiyey laa yadkhulu makata inuu maka soo gelinaynin silaaxun hub soo gelaynin ilaa fi lkhiraabi galkeeda inuu ku jiro mooyeene wa anlaa yakhruja min ahliha egelkeeda reer maka inuuna baxaynin biaxadin qofna in araada hadduu doonaan yatbacahu inuu raaco qofkii reer maka ee damca inuu adi ku markaad baxaysa ku raaco waan islaamay leh oo islaamnimada kuu soo raacay waa inaad ka diidaa noo soo celisanadheen noo soo celi waa qodobo qadaaba ay ku sugan tahay ijxaaf baa ku sugan adeeg baa ku sugan xadgudub baa ku sugan wamaca dalika nabiga alai slam dhulka laabtay maxaa laga gaaray maslaxadeen baa laga gaaray heshiis baa dhacay isdhexmar baa dhacay nabigu wuxuu u tafaruqay adagii kale khulfaa qorashaheen inuu maaragtay meel saaro khaybar buu ku duulaysa sanadkii heshiiska la galay sanadku xigayba khaybar buu soo qabtay yuhuudda xooga badnayd buu gacanta ku soo dhigay nabiga calayh salaam dhul badan isagoo qadiimo iyo xoolo iyo dalba helay waa ka iyagii ballanta ka baxeenoo kadibna ayaguu usoo gacan bannaanaaday rasuulka sala allah aleh wasalam marka waxay ahaayeen kun iyo saddex boqol bay ahaayeen maalintaas laba sano kadib ama saddex sano kadibna toban kun ayagoo ah muslimiinta ayuu nabigu ka soo aaray sala allah aleh ali wasalam markaa saxaabadu waa kii dhihi jiray sulxi idinka fatxi waxaad ku magacoodaan fatxu maka annaga fatxi waxaan u naqaanaa oon u aragnaa inay sabab u ahayd oo amal futuux ay ahayd oo khayraadka faraha badan ba ay sabab u ahayd sulx alxudaybiya heshiiskaa sidii looga faa'idaystay markii horeba saxaabadu aad bay oga gubteen cumar bin khadaab radi allahu canhu calacalaaya oo murmaaya oo dagaalan maarata ka dagaalaya arki doonaa radi allahu canhu markii dambena qanxay falamma dakalahaa wuxuu markaa hadalladii bay kamid ahayd wa an laa yamnaca axadan qofna inuunan reebin min asxaabi asxaabtiisa kamid ahoo araada doona an yuqiima biha inuu ku nagaado qofkii inuu maka ku haro damca ah, oo yidhahdo idan raaci mahayo madiinadii raaci maayo ani diintaydii dadkaydiio ciddaydiibaa ku laabtay oo kaasoo goosta kaasoo goostana waa inaadan diidin kii ku raacana loo soo celi bay dheheen nabigu wuxuu yidhi alayh salaam maxasaa yeeshe markii la yidhi ninkii annaga naga noqdana naarta laa ku fogeeyey kii annaga inuu soo raaco islaamo damco ah oo aan celinana faraj buu ilaahay furi doonaa bu rasuulka sal alla alay waslam waana sidii dhacday hadii falamaa dakhalahaa markuu nabigu soo galay sanadkii toddobaad maka wamada lajalu muddadii loo qartay saddexdii beri ay dhammaatay ataw kufaaru quraysh waxay u imaadeen caliyan cali bay u imaadeen oo ninkii qoraalka u xisaanraa faqaaluu waxay deen qul lisaaxibik saaxiibkaad muxamed waxaad ku tiraahdaa ukhruj cannaa naga bax faqad mada lajalu muddadii way dhammaatay wama kaanuu awliyaahu ila uliyaahi lmuttaquun ehliyana ah, ooma aha maka ayaga ehel ooma aha mutaqiinta ehel u ah wamaca dalika waxay leeyihiin naga bax bay leeyihin ayib <clears throat> faqad bada lajal fakharaja الnabiyu salى اllahu alayh wasalam nabiga calayh salaam waa baxay fatabicatu maxaa soo raacday ibnatu xamza gabadh xamza uu dhalay nabiga adeerkiis oo leh yaa cami yaa cami leh ayaa soo raacday nabiga adeer buu ahaaye fatanaawalahaa cali baa qaaday oo cali buu ku yidhi adow gabadha soo qad lann heshiisku rag buu khaas ku ahaa haween gabadh muminada oo muslimada soo islaamtay intaana lagu celiyo taadadu ma bannaan saa darteed wuxuu yidhi tan jirta heshiiskii gabadha soo bixi soo qaad buu nabiga aleh wasalaam faakhadahaa biyadiha gacantuu soo qabtay wa qaala wuxuu ku yidhi faadima binti rasuul oo carig u qabay duunaka ibnata camnika camniki adeerkaa gabadhiisa hay oo qabo cimiliyaha soo xumbaar buu yidhi adeerkeed baa leen xamse oo nabiga calayh isalaatu wasalaam Eh, dhinac marka laga fiiriyo xamse iyo nabiga walaalo weeye isku naas bay moodeen huruub alaslamiya muujisay oo xagga naaska walaalay ka ahayeen xagga nasabka marka la fiiriyona xamse adeerkii nabigu ahaa sala allah alay wasalam marka marna waa ka laleeyahay ibnu cami ka bara laleeyahay nacam fakhtasab ayaduna yaa cam yaa cam adeerkay bay leedahay nabigu ku leedahay marka xagga nasabka markii la fiiriyona waa facsiba ilmaadeer weeye ilmaadeer weeye nabiga iyo gabadha fakhtasama fiiha waxaa ku dooday gabadhii caliyun cali wzayd zayd zayd binu mxuu e, ahaa e, sharaxbiil alkalbi wa jacfar jacfar bin abi aalib saddexdaas ku dooday gabadhan anaga qaadan haynayna iyo anaga haynayna isku qabtay faqaala wuxuu yidhi ay maxaa mii qoran maxaa mii qoran faqaala caliyun aye ana axaqu bi anaa i xaqnaan badan buy cali maxaa yeelay ibnatu camii adeerka gabadhiisii weye wa taxtii bintu rasuulilah waxaa ah. inuu qaran dhukaari jacfar intaa la gaari ana axaqu biaaye hiya ibratu cammi soo ma intaas aniga aga maqanta hiya ibratu cammi ah. adeerkay gabadhiisii wey bacd riwaaya waxaan jeclaa inu ku daray gabadhii nabigana waan qabaa ah. marka faqaala jacfar meeshaas hadda addi soo gelaysa marka ali horta halkaa ku reeb cali muxuu yidhi ana xaqu bi anaa waxna badan hiya ibnatu camii adeerkay gabadhiisii wey wa qaala jacfaru jacfarna wuxuu yidhi ana xaqu bi anaa waxna badan hiya ibnatu camii anigaba adeerkay gabadhiisii wey haddii adeer uu ku aha xamsaana adeer buu yahay wa xaalatuhaa habaryarteedna taxti hoostay way ahatay habaryarteeda waan qabaa oo gabadh gurigeeda la geeya islaam loo geeyo waxaa uga habboon habaryarteed ah, habaryarteedna waa asma bintu cumays wey asma bintu cumays wa qaala zayd baa wuxuu yidhi ibnatu akhii walaalkay gabadhiisii weeye waxyaalo ka noqday nabiga walaaleeyey zayd iyo xamza nabiga walaaleeyey muhaajiriinta waa la walaaleeyey labalabo muhaajiriina ansaarna waa la walaaleeyey marka zayd iyo xamzada muhaajira iyo nabiga walaaleeyey alay slam marka ibnatu akhii buu leeh anaa xaq noo badan faqadaa biha nabiyu sala allah alay waslam gabadha wuxuu nabigu u xukumay likhaalataha dareerteed asma bintu cumays gurigeedaa la geeyey oo jacfar baa lagu wareeji waqaala wuxuu yidhi nabigu alkhaalatu habaryartu bimansilati lummi hooyada martabadeeday taaganta haddii habaryar ay meesha joogto hooyo la waayo habaryar baa ilmaha iskaloo xamaanayn haddii laisu qabsado habaryar baa lagu warajinaya alkhaalatu bimansilati lum saddexdii markaa saxaabi iyo nabiga calayh salaatu wasalaam xoogow qalbigoodii ayuu hagaajinaya oo ammaanaya iyo meeshay ka taagan yihiin nin lana cawunuusan jirin wa qaala licaliyin wuxuu ku yidhi anta minii cali ow anaad iga mid tahay wa ana minka aniguna adigan kaa mid ahay aniga adiga hal baan isku nahay bu nabig alai slam halkaa jeceelka iyo maxabada iyo muyaalaadka isku mid baan isku nahay bu anigana adigaa iga tirsanta anigana adaa kaa tirsana waa ammaan weyn wey wa qaala lijacfar jacfar wuxuu ku yidhi ashbahta khalqii wa khuluqii aniga abuurkaydiiya waxaa shabahday wa khuluqii akhlaaqdayda suurada nabiga alai slam oo kale u lahaa wuu ekaa akhlaaqda nabigana wuu lahaa sala allah alay wasalam wa qaala lizayd wuxuu ku yidhi anta akhuuna wa mawlaana walaalkaanaad tahay mawlah anigana waata mawla ah, rasuulilah waa ka fiican hadi baabu sulxi maca almushrikiin mushrikiinta lala heshiiyey fiihi can abi sufyaan xadiid ku saabsan uu warinaya abu sufyaan ayaa sulxu maca mushrikiin ka hadlaya waa xadiidkii dheeraha ah dee rikhla waa ka dhihi jiray wa baynana wa baynahu cahdun laa nadri maada yafcal caahdii buu nabiga la galay markuu madaxda ahaa abu sufyaan waa kii marka shaam ka soo qaraabanayay sulxigii iyo heshiiska isagoo ka faa'idaysanaya ila markaad maka joogto oo shaam inaad adan rabto madiinaad maraysaa midna mari heshiiskii nabiga la galay inaan lasdagaalamin ayuu deena ka faaidaystay markaasaa banaanka laga maray ymubadr waa kii faracibala ku baxay isagoo meesha xeerta marayo wa qaala cawf binu maalik wuxuu yidhi can nabi sal slm wuxuu ka wariyey uma takuunu waxaa ahaan doonta hudnatun heshiis sulxi iyo heshiis baa ahaan doona baynakum idinka iyo wa bayna bani asfar idinkiiyo reer ruum idinkii reer ruum sulxi baa dhexdiina mari doona waa xadiid yar oo mukhtasara isagoo mutawala bitamaamihi fi ljizya insha allah kitaab aljiziga kugu imaan doonaa intaas hadda hudnadaas iyo sulxiga mushrikiinta lala heshiinaayo lagu soo deliishaday wa fiihi waxaa ku sugan baabkan sahl binu xuneyd xadiidkii wariyay uu leeyahay laqad ra'aytunaa waxaan is aragnay yowma abijandalin abijandal ninka la dhihi jiray maalintiisii ayaan xasuustaa ayuu markii uu nin madaxa u dhintay ayuu la hadlaayayoo wuxuu leeyahay ayuha annaas ama khilaaf uu jiray ittahamuu ra'yakum rayigii tuumaysta oo waxa markaa idinka kuga muuqda iyo waxa ay dhici karta inay mustaqbalka noqoto ay kala duwanaan kartaa adigu waxay kula muuqdo waxa ku xukumin maalintii abujandal baan xasuustaa buu leeyahy sulxigii haddaan ka soo hadlaynay xudaybiya markay nabiga iyo gaalada heshiiyeen qofka kuu imaada oo soo islaama nagu soo celi bay dheen wixii heshiiskiiba loo fadhiyo yaa ninkii qoraalka wuxuu saallaahay suwayl binu camar ahaa wiiluu dhale abujandal yidhaahdo oo soo islaamay oo intay gaalada qabteen lugaha ka katiraneeyeen oo siriqsanaya iyo isku soo dhex tuuray safki muslimiin muslim baan ahay celinina markaasuu nabiga alah salam wuxuu warkan haddee weli heshiiska kumaana kala bixine waxa dambe mooyane kan daa yaa celin mayne ayagana waa jiidan waxay dhaheen illaa wallah noo soo celi asagoo sidiisa oo xidhada cadaawi ayaa gaalada lagu celiyey oo layihaahda farash ku fari doonee heshiiska anaga burburinin oonad ka soco ah, maslaxaadka loo arka waa la celinaya ah. marka wuxuu leey laqad ra'aytu rawama abi jandal wuxuu marka ka hadlaya waa sulxigaasu ka hadlay sulxigaasna lagu dhexeeyey maca almushrikiina ayaa lala galay intaasuu keenay waa asma xadii asma binta abubakar ay warinaysana baabkan gaalada inala heshiiyaa way warisay waa laga fahmay xadiidka kitaab ilhiba baan ku soo maray ay dhihi jirtay ina ummii jaat lii raaqiba ayadoo wax doonaysa fii cahdii cahdii nabi sal slam xilliga sulxiga uu ahaa waa kay dhihi jirtay heshiiska laga galay wlmiswar miswar bin mahrama can nabiy kana isagoo dheer oo muawala oo mufasalah kitaab shuruud kugu imaan doona insha allah wa qaala muusa bn mascuudin wuxuu yidhi muuse bn mascuud xadaana sufyaan bnu saciid can abi isxaaq asabuuci can ibara bni caazib radi allahu canhuma qaal saalaxa nabiyu sala اllahu alيh wasalam almushrikiin nabiga wuxuu la heshiiyey gaaladii mushrikiintii yowm alxudaybiya maalintii xudaybiya waa meel maka agteeda ah ee xudaybiya la yidhahdaa xaramka kamida ah, calaa alaaata ashyaa saddex shay buu nabiga heshiiskaasi yuu gaalada kula heshiiyey al ana man ataahu ninkii u imaado min almushrikiina kamida ah, <coughs> ninkii nabiga u imaada <coughs> oo gaalada ahaan jiray oo soo islaama raddahu ilayhim inuu ku celiyo waman ataahum qofkii u yimaada min almuslimiina muslimiinta isagoo kamida ah, ninkii u imaada gaalada lam yuriduhu inaan loo soo celinayni qodobka koobaad wey qodobka labaad wacalaa an yadkulaha inuu sanadkan iska noqo sanadka dambe uu soo galo min qaabilin sanadka soo qaabishan maka inuu imaado hadda laguma ogolo gasho sanad danba imow wayuqiimo bihaa u ku nagaao sanad dambana taas ayaa saddex beri saddex beri baa lagu ogolyahay walaa yadkulahaa uunala soo gelin ilaa bijulbaani siraaxi hubka oo seefaha iyo oo galkeeda ku jira mooyaane asayfi seefta walqawsi qaasada siraax isku dheh oowaxii lamida oo galkooda iyo ah, gabooyahooda ku jira ayadoon bannaanka salsaan dagaal ha ku gelin baa adiga oo wax yar oo hub fudud ah wata galkoodana ku jiraan muuqanin soo gal baa layidhi fajaءa abu jandal baa yimid asagoo yaxjulu siriksan fii quyuudii xarkii lagu xiray faraddahu waa celiyey nabiga calayh salaam ilayhim kufaaru quraysh buu celiyey marka arrintaas dee aad baa loo dadka hore loola yaabay laakiin nabiga wuxuu ka watay maslaxa mafsado iyo maslaxa hadday iska hor imaadaan maslaxada weyn iyo mafsadada yar maslaxada weyn baa la rajaxaya maslaxada weyn baa la rajaxaya laba nafsada hadday isku imaadaanna midda khafiifkae yar ayaa isha laga laabay taweyn baa la difaaci oo la reebi lanna abujandal haddii la celin waayo heshiiskii baa burburi dagaal baa bilaaban in badan baa doona dhammaano tegi ama muxuu ahaa musdamtii nabiga lahaa dacwada inuu faafiyo si xor ah ayuu weyn asaga laakiin waa la xidi kadibna ilahay baa faraj u furay waana ilahay baa u furay waa markii dambe ay xeerta iskugu tageen oo halkaas iyagoo ciidana ay ay dhaheen kufaar quraysh nimankaa meeshaas ku aruursaday ee jidgooyada noo sameeyey ee adigana ha kuu imaana annagaan naga soo fallaagoobay adiga ha kuu tagaan waxba anoo soo celin waxba anoo soo celin nooga yar bay dheheen markaasay gaareen qaala abu cabdillahi bukhaari lam yadkur mu'ammil muuna sheegin mu'ammil bin ismaaciili ninka la yidhaahdo <clears throat> can sufyaan xadiidka uu ka wariyey sufyaan thawri abaa jandal qisadiisa muuna sheegin wa qaala wuxuusan yidhi ilaa bijulbi silaaxi buu yidhi julbaan moo sheegina julbi silaaxi buu yidhi hubka oo galkiisa ku jira isku macno ziyaadadaasna waa lamuna imaanino abajandal qisadiisa inta kalese wuxuu ku mutaabaceeyo ku raacay ninka la yidhahda muusa bin mascuud buu ku waafaqsan yahay mutaabacada wataas qaala xadaana muxamed bn raafic naysaburi qaala xadaana surayd bn nucmaan qaala xadaana fureex can naaficin can ibni cumara radi allahu canhuma ana rasuula اllahi sal اllah alيh wasalam kharaja muctamiran isagoo cumraysanayo nebigu soo baxay oo maka ayuu soo aaday faxaala waxaa kala teeday oo kala manciyey kufaaru quraysh baynahu nabiga iyo wa bayna albayti kacbadii fanaxara hadyah geeliisa hadyadaha buu gogowracay meeshii buu ku gowracay kol meeshii loogu talagalay ee maka aheed ee masaakiinta xaramka ahayd bay gaari weyday halka qofka xaajiga uu dhaafi waayo yuu ku xalaaloobi oo xoolihiisa ku gowracanaya oo timihiisa ku xiiranaya oo dharkiisa kaga bedeli waxalaqa ra'sah madaxiisiina waa xiiray nabiga timihi bilxudaybiyata buu ku xiiray waqaada'an wuxuu ku leyshiiyey cala an yactabira alcaama almuqbil sanadka soo qaabishan inuu soo cumraysto walaa yaxmila silaaxan hubna uuna soo qaadanin calayhim korkooda ilaa suyuufan seefo mooyeene seefahaas dhagalkay ku jiraan walaa yuqiima biha uuna ku nagaanin ilaa maa xabuu kufaaru quraysh intay doonaan mooyeene intay doonana saddex beri weeye saddex beri markay dhammaatay waa kay dhihi naga bax faاctamara min alcaami almuqbil sanadkii sanadka soo qaabishanaa camratulqada bay la magac baxday sanadkii toddobaad hijrada fadahalahaa nabigu sala allah aleh wasalam wuxuu soo galay magaalada maka kamaa saalaxow siduu ku heshiiyey heshiiskii kama bixin rasuulka calaih salaam saafihioo galkooda ku jira ayuu soo galay falama aqaama bihaa markuu ku nagaalay alaa saddex beri amaruuhu waxay amreen an yakhruja inuu baxo fakharaja nabigana waa baxay sal allahu caleyh waali wasalam caadigii bay wasdirayaa gaal baa la gashiday caadigu waa caadi ammaanadu waa ammaana sulx muxuu ahaa akhlaaqda muslimka mar walbaba inuu dhowraa rabaa qofku la galaba xadaana musadar bn musharadin qaal xadaana yaxya can bushair bn yasaar can sahl bn abi xadmata qaal indalaqa cabdullaahi bnu sahl baa tegey wamuxaysatu bn mascuud ibnu zayd ilaa khabar bay areereeyey yoomaydin sulxu heshiis baana u dhaxeeyey reer khaybar iyo muslimiinta maalintaas intaasu u keenay sulxu bayna almuslimiina wa bayna almushrikiin waa qisadii mashhuurkaheed ee ku imaatay masalatu alqasaama muxaysa ibn mascuud markaa muxaysa waa kii la dilay ninka la yidhaahdo waxau jooga cabdullahi ibnu sahl baa la dilay muxayse iyo xugaysa oo walaalaa ahayeen iyo cabdiraxmaan ibnu sahl baa nabigu u yimid arrintii bay ka sheegteen kadibna waa kii nabiga diyada uu bixiyey sal اllahu alayh ali wasalam baabu sulxi fi diya heshiiska inuu geli karo diyada iyo magta oo haddii qof qof dilo qisaasta ay dhihi karaan wadnimado qisaasta naga daaya waxba ha dilanina ninkii hore waa dhintay kadha waan la dilin magta iyo diyada qaata waa dhihi karaa sulxiga laftirkiisa laga wada hadli karaa diyada laftirkeedaoo waxaad aga qaata waa la dhihi karaa oo sulxiga heshiis ah waa haddii aan dee xeer iyo caado la gooyey oo dadkii diyada iyo magta lahaa ayna oggoleen in la jiirsiyo lama ogolo oo la yidhahdo sulxi wey waxyaalaha odayaasha qaar ay ku daalaan bay ka mid inay ah, wax inta wada gooyaan ay dhahaan intaa weeye boqol neef geela meeshii la rabay dhahaan intaas weeyaan waxaa macna ba lahayn boqol kuna shil ay dhahaan waa sulxi bay soo geli taas sulxi lama yidhahdo sulxi waxay ka suurowdaa dadkii dhibaatada ay gaadhay ayaa la rabaa in la yidhahdo ilmaaraan waxaa naga dhima boqol geela waa nagu badan tahay tooro ma hayno inagooyar intaa keena idinka intaad raalli kutin haa saasaa laga marka qaal xadaana moxamed bin cabdillahi alhansaari qaal xadaana xumayd ana anasan xadaahum can rubaye wahiya ibnatu madar arubaya bintu madar anas binu maalik eedadiis wey ila maalik binu madar buu ahay gabadhaasi kasanad waxay jebisay aniyata jaariyatin gabadh dhoosheed ama mxuuaha foolkeed bay jebisay faalabu arsha markaasay waxay dalbeen arsh wa dalabu lcafwa dalabu larshadan qoladii iliga jabisay ee reer maalig iyo reer nabar ahaa yaa qoladii kale waxay ka dalbeen inay qaataan diyo arshigu waa diyo diyadii iyo magtii ilaga qaata oo waxba ila kasba u jabisay asinna bisinna hanugu ximbaarina oo iliga gabadha kale ha ka jabinina ee diyo qaata dalabu waxay dalbeen arsha diyo inay qaataan wa dalabu waxay dalbeen alcafwa qisaastii in laga cafiyo qisaastii laga cafiya oo diyo qaata bay dheer fa aba way diideen sidii gabadhaa iligeeda loo jabiyey tiinana iligeedana jabina soo istaageen fa ataw nabiya nabiga cala salaam bay u imaadeen kor haddii maxkamadda la imaado xukunka maa lagu dhawaaqi fa amarahum nabigu wuxuu amray bilqisaasi qisaas ah, soo ilig ma jibinaa asinu bisin iligeedad baa loo jabin faqaala anas binu nadar baa wuxuu yidhi gabadha walaalaha hayaayeen waa anas binu maalik adeerkiis atuksarubu waxaa la jabin fariyat rubayic rubayic foolkeeda miyaa la jabin yaa rasuul allah laa la jebin maayo wladii bacaaka bilxaqi baa ku dhaartay laa tufsariina la jebina aniyatuha foolkeeda ah, ilaahay magaciisaasu cuskaday alluu subxaanau watacaala ku dhaartay xusnu eh, mxuu ahaa adanni bilah xusnu danni billaah way dhaarto ah, ilahay wuu malo wanaagsan ka malaysanayaa inuu ilaahay intuu magaciisa ku dhaarto dhaartaa uu alla ku dhaartay inay isbedel keeni doonto oo dadkaniga soo taaganayla annaga waxaan rabnaa qisaas iligaada loo jabiyo qalbigooda inuu ilaahay ku ridi doono naxariis iyo inay tanaasulaan afi ku riyo ay maarata qaataan diyadii qaataan ee ma aha nin diidan xukunkii sharciga ahaa oo ka dagaalaya ma aha ma aha xusnu danni billahi bay u dhaarmaya asaba cala allah faqaala wuxuu yidhi yaa anas kitaab ullahi alqisaas adig ah, haddii kuu tanaasulaan waa masale kale laakiin qisaastu kitaabka ilahay bay ku sugan tahay waa nas ilig ilig baa loo jabinaya faradya alqowmu qoomkii baa raalli noqday waxafan way afiyeen markii uu dhaartay baa qoladii hadda la karilahaa waxay deen qisaasta waa ka tanaasulay diyadii u nasiya waxafan way afiyeen yani qisaas bay afiyeen waxay ku raalli noqdeen adiya faqaala nabiyu sala allahu calay ali wasalam nabiga wuxuu yidhi ina min cibaadi illaahi addoommihii ilaahay ikhyaartaa waxaa ka mida abraarta ah man baa ka mida ah, low aqsama cala allahi hadduu ilaahay ku dhaarto la abara wuu baarifalaayo Ah, ilahay hadduu ku dhaarto qof ilahay u baarsay wallahi baa islam dhihi wallahi baa islam noqoni wallahi baan roob helaynaa ayuu iska dhihi ilahay buu ku dhaaranaya magaciisa ilahayna waa u baarifaray subxana wa tacaala dadka awliyada ilahay dad noocaasaa ka mida ah bu nabi sal l slam waxaa ka mid noqday annadar anas bnu nadar baa ka mid noqday radi allahu canhu waxaa kaloo ka mid ah albara binu caazib ruba ashcafa akbara madfuucun bilalbaab low aqsama cala allahi laa baruhu badanaa mid basaabsan oo iska beeraysan oo aragan albaabaa dadka markay imaadaan ganjeelka lagu celinoo gab lagu siinoo uga oganin cidda iyo fadhigi islafaseedaha soo fadhiista badana hadduu ilahay ku dhaartana ilaahu ka yeeli badana welimin awliyaa ilah fii riwaayati minhum albara bn caazib zaad alfazaariyu can xumaydin can anasin faradya alqawmu waqabiluu larsha way raali noqdeen waxay ku raali noqdeen waa maa cafwigii diyadiibay iska cafiyeen waqabiluu waxay aqbaleen alarsha diyadii iyo magtibay aqbaleen shan neef oo baabu qowli nabiyi sal اllahu alayh wasalam nabiga hadalkiisii lilxasan ibni caliyin radi allahu canhuma uu ku yidhi ibnigi wiilkayga haadaa ee kana sayidun sayid weeye walacala allah ilahayna wuxuu xaqiiqo ku yahay an yuslixa bihi sababtii inuu ku heshiisiin doono bayna fi'atayni cadiimatay laba kooxoodoo waaweyn oo muslimiinta ka mid ahoo dagaal xoog la dhex maray inuu ilahay sal oga dhigi doono heshiisiintooda wa qowlihi jala dikruhu wlbaab faslixuu baynahuma hesiisiya marka xasan ibnu cali radi allahu canhu qisadiisana way soo socotaa nabiga maalina maa kamida ah isaga oo khudbaynaya ayuu xasan arkay waa soo qaaday dhinaciisu istaajiyey wiil yar buu ahaa xasan ibnu cali aad buu u jeclaa rasuulka xasan iyo xusein baa ahaayey wiilashii faadima markaasuu hadalkaas soo qaaday sala allah aleh ali wasalam waa mucjiza min mucjizaatihi calayhi salaatu wasalaam wax dhici doona sanadkii afartan iyo koobaad bay dhacday markuu nabiga sidaa lahaa calayh salaam tobankii sanada hore ee hijrada ee madiina joogay ay ahayd warkan uu sheegayna waxay xaqiiqowday sanata waaidin aarbacuun hijri kow iyo afartamanka hijrada maraysay ayaa yuu soo baxay ninkan oo sayid ah oo ilaahay uu ummadda ku heshiisiiyey waa kii dagaalkii dhex maray cali iyo mucaawiya fitno weyn oo muslimiinta soo dhex martay bay ahayd waxaana ka dambeeyey dilkii la dilay cufmaan binu cafaan niman asxaabulfitna oo asxaabu shar ah ayaa sayidkii cumaan hadilay radi allahu canhu ardaa dilkii cumaan la dilay wuxuu sababay dhibaato aan nihaayadeeda aana dhowayn muddo dheer qaadatay oo ummad badan ku hoobatay cali bin abi aalib hadduu cumaan dhintay waa lala mubaayacooday aqrabu saxaaba isagii la mubaayacoodan waxay dhaheen khaliifatu amiir almuminiin adiga weeyaan ninkaa mudan male isagii baa marka ayaa noob la yidhi oo lala heshiiyey oo baycadii lala galay mucaawiya ibn abi sufyaan cumaan bay isku xigeen dhiiggiisa asagaa lahaa wuxuu yidhi ninkii dilay cumaan raggii laaya gacanku-dhiiglayaashii horta ha la soo dhigo meeshan qisaastii ha la mariyo xukunkii ilaahay markaa kadib dee macduuhaan kula mubaayacoonno halkaan ka wada qaadno nimankiiba sidii socdeen ciidankii cali bay gadaal ka mareenoo cali ciidankiisay ku dalmadeen qaar ka midaana lamaba yaqaano wixinba isla bulaamay oo cumaan radiallah canhu gurigiis intay ku yaaceen toori dhex dhigay marka wuxuu yidhi cali badarta isku imaano isku imaanka baa ka horeeya adigana hubka dhig heshiiska qaado baycada kusoo darno daacadayda kusoo hoosgal kadib deena aan baaritaan gallo dadka ayada ahaa wixii dhisan tahay aan gacanta qabanoo layno haddana amminkan qisaastii howlo kala galla adna halkaa taagan tahay kuwo kalena haddana furin kalea ugu furdhiyey nin walba marka ijtihaadkaas watay nin walba ijtihaadkaas iyo aragtidaa saxdaabuu watay laakiin ijtihaadkaasi waxaa gartan lahaa cali bin abi daalib radiallahu canhu mucaawiyana dhiigga waa lahaa oo xaq buu u lahaa walidaalika xataa ibnu cabaas radi allahu canhu wuxuu dhihi jiray mucaawiya lagama adkaan doono ayuu dhihi jiray mucaawiya lagama adkaan doono wuxuu soo derisan jiray waman qutila madluuman faqad jacalnaa liwaliyihi sulطaanan falaa yusraf fi lqatli inahu kaana mansuura ayuu derisan jiray ah, qofkii madluum oo gardaro lagu dilo ninka asagaa xujuu leeyahay waana loo gargaari qad jacalnaa liwaliyihi sulaan wa ninkiina idirekeen ah, ninkii idirekeen adina wuxuu war waan keenaha degdegin marka laakiin cali baa radi allahu canhu baycadiisa saxaheed hogaankana iska lahaa walidaalika nabiga calayh salaatu wasalaam waa kii dhihi jiray hadalladiisii camaar bin yaasir wuxuu yidhi waxaad dili doonto alfiya albaaqiya kooxda fallaaqada ee gardaran baad dili doonta kooxdii mucaawiyana dishay cali bin abi aalib radi allahu canhu iyo mucaawiya marka dagaal baa dhex maray reer shaam iyo reer ciraaq ayaa loo kala baxay dagaal weyn oo lagu hortay oo eh, mxuu ahaa eh, yowmuljamal iyo eh, sifiin iyo dagaalo waaweynoo taarikh leh ayaa dhacay dagaalki wuxuu socda cali waa kii isagana khawaarijtii ay ku baxday khawaarijtuu laalaayay qaar kamid ah oo habeenadu waa kii cali la dilay radi allahu canhu ardah cali hadduu tagay xasan baa lala baayacooday wiilkiisii ah baycadii xasan marka radi allahu canhu ciidan xoog leh ayuu hayay bacawin ciidan xoog lu hayay arrintii marka haddana waxay noqotaa halkii inay ka sii socoto oo xasanna dagaalka uu sii wado isku hoobashada iyo dhibaatada ay socoto intaana jihaadkii iyo horumarkii iyo islaamkii inuu sii fido wax badan baa xanimay dhib badan baa dhacay ah, aytaan badan baa imaatay garab badan baa dhacay dhaqaalo badan baa burburay marka tiibaa markayaa laga fikiray xadaana cabdulahi bn muxamed waa kan qaala xadaana sufyaan can abi muusa qaala samictu lxasana yaquul istaqbala wallahi alxasan bnu cali waxaa soo qaabilay alxasan ibnu cali mucaawiyatu ku soo baxay bikataa'ira ciidamo anfaalaljibaali buuro oo kale ah wahbu aad moodo ciidana hirka ood seentooda iyo afkooda aan isku muuqanin ayuu la soo kaxay xasan faqaala camar ibnu caas camar binu caas oo la taliyihii mucaawiya yaa wuxuu yidhi inii la araa mucaawiya waxaan arkaa kataa'ira ciidamo weyn baan arkaa laa tuwallii aan jeesanaynin cararaynin xataa taqtula aqraanaha ilaa kuwa ayaga ka soo horjeeda asxaabtooda ee eyniga yihiin ee ka soo horjeeda ilaayaan nimanaan jeesanayn baa in muuqda fadhi kuuma yaallo oo ciidanka diyaarso oo cidmadooda u habarwaco oo isdifaac ragga iska celi waa ku boorinaya faqaala lahu mucaawiyatu mucaawiya wuxuu ku yidhi wa kaana wallaahi khayra rajulayn ayuu leey ah, wuxuu ahaa wallaahi eh, khayra rajula labada nin midka ugu khayr badan labada nin waa kuwii hadda uu tartaysiinayo waa mucaawiye iyo camar ibnu caaskir camar wuxuu yidhi dagaalka iska celi raggan mucaawiya ba dhaamada oo ninkii gudoomiyaha ciidanka hogaaminaya oo amiirka ahaa ah ayaa dhaama oo ka khayr badan oo maslaxa uga baaqay oo dagaal aan maaratay xiise u qabin wuxuu yidhi ey camar camaru iska celi baad leedahay in qatala haaulaai kuwan hadday laayaan haaulaai kuwan wa kuwaygana haaulaai kuwa ay laayaan muslimiin isku dhammaanaysee malliyaa iyu istaagi oo u dadka umuurtooda umuurtii dadkii masaakiinta iyo maxastiya u istaagay haddaan isku gaagoon baxra isku baabaano oo nin walbaba jibatuuradkiisa iyo laga adkaanina hebel baa cararayaa lagu dhihin idhaahano war ummaddiyaa u soo oo ummadda hogaamini man lii binisaa'ihim haweenkoodii maxastoodii yaa u qumaaya man lii bidayacatihim kuwii dayacmaya ciyaalka yaryaraa ee agoonta noqday yaa u istaago umuurtooda sidaan sax meehee midow aan tala kala keenna buu yidhi fa bacaa ilayhi mucaawido wuxuu u diray xasan rajulan laba nin min quraysh reer quraysh laba nin oo reer quraysh min bani cabdishamsi waliba reer bani cabdishamsiya ayuu u diray waan waan baan ku dayy buu yidhi maadaamuu cali tegey xasan waan waan baan ku dayy cabdiraxmaan binu samura cabdlaahi bn camir bn qurays labadana u diray faqaala wuxuu ku yidhi tawiid kamila waa siiye tawiid kamil yani wuxuuse awood buuxda ninka wax allaa wixii maqaaliba oo u dalban diyaar baa oanahay wixii marka tanaasulaada oo in looga tanaasulo oon asagaa waxba loo raacanin iyo ayadana diyaar baa unahay idhabaa taga ilaa hada rajulu ninkan haada facridaa calayhi u bandhiga wuxuu rabo wa qawlaa lahu waxaad ku tiraaa qawlaa lahu la hadla oo waxu ballanqaada wadluba ilayhi asagana wax u dalba ah, yani cabdi wax u bandhiga oo waxaanaan wadanaa waxaana waan kaa rabnaa waxaana waa lagu ogolyahay oo la taga faatayaahu waa u tageen fadakalaa calayh waa u galeen fatakallama waa la hadleen wa qaala lahu waxbay u dhaheen wa ilayhi waxbay isagoo u dalbeen waxaas waxaasa lagu ogolyahay waxaana ka tanaasul faqaala lahum alxasan ibnu cali xasan baa hadle wuxuu yidhi inaa banuu cabdilmualib haddaad maslaxo iyo waanwaan iyo tanaasul igu imaateen haddaanaa reer bani cabdimualib qabasabnaa min hada almaal xoolahan ayaan gacanta ku dhignay faraha badan ummaddaana ku kala wadnay oon ku maslaxeeraynay wa ina haadihi alumma ummaddanna qad caafat fii dimaa'iha waa fasaaday xagga dhiiggeedii dhibaato badan iyo dhiig badan baa dhacay marka wuxuu ishaarayaa marka ummaddan xoolahan u wadnay oona naga bartay oo dad baa gacanta ku noolaa xoolahan aan madaxnimadan iyo maamulka aan ku helay dad baan ku kala jiray aw xoolihii marka xaggee yeelaya dadkan dhibaata dhex martay haddaw dadka dhibkii dhex maraya dhiiggooyeyna da waxay u baahan tahay wax lagu kala xalxalliyo ayay u baahan yihiin ayaana see la yeeli buu yidhi qaalaa waxay dhaheen fainahu yacridu calayka kada wakada ah. mucaawiya ka soconnaaye waxaa waxaasuu kuu bandhigay wayadlubu ilayka wuxuuna kuu dalbaayaa waxaas wayasaluka waxaana ku weydiisanaya marka diyaar baan kuulanahay bay ka dhiganta waxa waxaasna waa lagu bandhigi waxa waxaana waa lagaa rabaa waxa waxaana waa lagu ogoliya qaal wuxuu yidhi faman lii bi haada yaa warka aad ku hadlaysaan ii ballanqaadi inuu macruuf fulin doono dadkii dhibaatada dhex martayna waxba aanan loo qabsan doonin dhaqaalihii inu maaratay nala ogolaan doono qaalaa waxay dhaheen naxnu laka bihi annaga kuu ballanqaadayna ila marka hore waxaa la soo siiyey awood buuxda famaa sa'alahumaa shay-an xasan labadii nin waxma weydiinin ilaa qaalaa waxay dhahayeen naxnu laka bihi annaga kuu dhammaano qaadayna waxaad u baahan tahay dhiiggii wixii ku saabsanaa dabaraac ma laha dhaqaalo waxaad rabtaa lagu ogol yahay reerka xoolo fara badan iyo dhar fara badan iyo dhaqaalo fara badan buu siiyey oo yii dadka kula maareen faqaala xasan xasan baa wuxuu yidhi waa tanaasulay xunkina waa dejiyey heshiiskana waa ogolaaday marka wuxuu xadiidkiibuu soo qaatay awogiis uu yidhi walaqad samicta abaabakrata waxuu leeya ababakraan maqlay oo yaquulu laqad ra'aytu rasuul allah nabiga calayh salaam baan arkay oo calaa mimbar mimbar ka saaran walxasan ibnu caliy xasan binu caliila jambi dhinaciisa nabiguu taagan yahay wahuwa nabiguna yuqbiru uu qaabilaayo cala naasi dadka maratan mar wa calayhi xasanna uu ku jeesan araa mar kale khudbuu ahrinaya kolle dad kusoo jeesan marra wiilkii yaraa ugu wahabu nabigu saas fiirinaya wayaquulu nabigu wuxuu leeyahay ina ibnii wiilkayga haadaa kana sayidun sayid wey waa qaa'id ninkii yaadaha iyo hogaanka ehel u ah weeyaan walacalla allah ilaahayna wuxuu xaqiiqa ku yahay oo rajo ka qabna an yuslixa bihi sababtii inuu ku heshiisiiyo bayna fiatayni cadiimatayn laba kooxoodoo waaweyn oo min almuslimiina kamid ah isku gaangumbixi lahaa inuu ilaahay sabab oga dhigo isagii waa tanaasulay xilkii buu iska dhigay dadkii o dhan bu wuxuu yidhi mucaawiya ku biira wixii o dhan baa la wada heshiiyey khilaafaadkii daakhiliga gudaha baa la heshiisiiyey labaatan sanoo kale buu mucaawiya muslimiinta sii hoggaaminay sanadkii kooiyo afartanaad bay aheyd ilaa sanadkii lixdanaad hijrada intaasuu mucaawiya ummadda hoggaaminay radi allahu canhu wa ardaa qaala abu cabdillaah qaala li cali bn abi aalib cali bn cabdilaahi cali bn cabdillahi waa sheekiisii cali bn cabdillahi almadiini inama habata lana waxaa noo sugnaaday samaacu lxasan min abi bakra alxasan albisri taabici buu ahaa saxaabo badan buna waba ka maqan kuwana waa ka maqlay dadka lagu muransan yahay kuma jiro abu bakra way sugan tahay inuu ka maqlay abaa bakrata bi hada alxadiid oo maarta sanadka kusoo maray sanadka ayaan kusoo maray isagoo leh samictu lxasana yaquul istaqbala wallahi alxasan binu cali asagale nacam marka iyo hadalka dambe ee gudaha ku jira ee abubakra wle faqaala alxasan ba wuxuu yidhi walaqad samictu ababakrata yaquulu ra'aytu rasuula allahi cala mimbar hadalka dambe marka samaau lxasan min abibakrata haabit way sugan tahay baabun hal yushiiru limaamu bisulxi imaamku sulxi iyo heshiis ma ishaari karaa maxkamadii baa loogu yimid labada qofoo doonaysaa u timid intuunan ma xukunkii iyo una gartii gelin war heshiiya ma dhihi karaa si sulxiya ma ku kala xallin karaa mise ilaaba ilaa waa inay gartu sida ahayd uu fuliyo sulxi waa geli karaa haddii heshiiska heshiis heshiin waayaan markaasaa xukunkii sharcigahaa ayaa la ridayaa xadaana ismaaciil bin abi muuse qaal xadaanii akhii walaalkiisa abubakr wayaane ibn cabdilxamiid abubakr cabdilxamiid ibnu eh, abuweys can sulaymaan ibnu bilaal can yaxya bin abi saciidin can abirijaal aburijaal toban wiil buu dhalay markaas aburijaal kulihiisa la yidhi wasmahu maxamed bin cabdiraxmaan maxamed bin cabdiraxmaan bin xaarifata abu cabdiramaan almadani ana umahu hooyadiis camra bint cabdiramaan bn sacd bn zuraara qaalad waxay tihi samictu waxaan maqlay caaishaa radi canha taquul leh samica rasuulu lahi sal slam sawta khusuub dad murmaaya ayuu nabigu maqlay bilbaabi albaabkiisa taagan oo murmaaya laba nin caaliyatay ay kor u kacday aswaatuhum dhawaaqoodii hadduu u soo baxaybaa nabigu cala slam weyda axadumaa labadaa min midkood yastawdicu wuxuu ka dejin dalbayaa alaakhara midkii kale xooluu ku lahaa war xoolahan ma wada heli karee wax laga deji bule wayastarifiquhu waa ka dhimri dalbayaa fii shayin wax igana sug ama iga sugoo ii dhimri ama wax iga dhim wahuwa yaquulu kii kalena wuxuu leeyahay xoolaha lahaa wallahi laa afcalu inaanan yeelayni ha kaa yeeli maayo xoolihii halkaa dhig fakharaja calayhima rasuululahi waa u soo baxay calayh salaam faqaala wuxuu yidhi ayna almuta'aali cala allah midka ilaahay korkiisa ku dhaaranaya awe laa yafcalu lmacruufa inuuna macruuf samaynaynin ila ninkii wuuu leeyahay kaana dhigi maayo kaana sugi maayo waa hay macruuf u leeya samayn maayo saasay noqonaysaa macruuf inaada samaynaynin miyaad ku dhaaranaysaa faqaala wuxuu yidhi ana yaa rasuula ninka dhaaranaya anuu ahaa falahu wuxuuse leeyahay ayu daalika labadaa midoodii axabu jeclaada hadda in wax ka idaa ka dhigayo rabar waa ka dhigi inaan ka suga hadda diyaar yahay waan ka sugi rasuul alla waa isdibay saxaabigii markiiba uu nabiga soo dhexgalay sala allahu calayh ali wasalam xukunka shareecada markii loo bandhigo islamarkaaba waa istaagi jireen isbedel baa ku dhici jiray markaaba way hogaansami jireen saxaabada nabiga alayh salam iyo salaf اlumma ridwan اllahi calayhim jamiica qala xadaana yaxya bn bukayrin qala xadaana leyl can jacfar bn rabicata can acraj qala xadaana cabdullah cabdullah bn kacb bn malik can kacb bn malik anahu kana lahu cala cabdillahi bn abi xadrat magacoodi baa lagu sheegay labadi nin kacb baa wuxuu ku lahaa cabdullahi bn abi xadrat alslami maalin xooluu ku lahaa falaqiyahu markaasuu la kulmay cabdullahi bn abi xadrat baa dhab la siiyey masaajidkiisa falaimahuwaaba ku dhawayba hakadaafi masjid buu yidhi xata irtafacad waswaatuhumaa dhawaaqooda ilaahu kor noqdo warisiida wax iga shub iga dhig buu kana leeyahay famara bihima nabiyu sal alla ly slam baa soo maray faqaala wuxuu yidhi yaa kacab faashaara biyadii gacantuu nabigu ishaaray kaanahu yaquul ishaarada waxay noqotay macnaheeda annisfa nis war nis ka dhig kadoo faakhada nisfa maalihi xoolihiisa niskiisii ayuu ka qaaday calayhi korkiis aaakhada nisfa maalihi buu ka qaatay calayhi korkiisa saara wa taraka nisfa nisfa kalena waa ka tegay waa ka aqbalay hadalkii nabiga sala allah alayh waali wasalam marka waa qaadi nabiga waa xaakim inuu kala xukumo oo yidhaahdo xoolahan waa saas waa heli karay laakiin si dhexdhexaada oo heshiis oo sulxiya ayuu nabigu ku dhex galay calayhi salaatu wasalaam baabun fadli lisaaxi bayna annaas dadka oo la heshiisiiyo fadliga ku sugan walcadli baynahum in loo cadaalad sameeyo haddaad sulxi gelaysana aad cadaalad iyo run aad ku heshiisiisa dadka xadaana isxaaq qaal ahbarana cabdurazaq bn hamaam ahbarana macmar bn rashid can hamaan bn munabihin can abi hurayrata radi allahu canhu qaala qaala rasuulu lahi sal slam wuxuu yidhi kullu sulaama xubin kasta oo min annaas dadka ka mida calayhi korkiisa waxaa ahaaday sadaqatun sadaqo kula yowmin maalin walba wa tadlucu fiihi shamsu qoraxda ay soo dhalatay yacdilu qofku u cadaalad sameeyo baynanas dadka sadaqatu sadaqa weeyaan xubin kasta sadaqa laga rabaa saddex boqol iyo lixdan xubnood weeye inaad ka bixiso sadaqaduna alxamdulilah xoolo keliya ma ahee macruufka iyo wax alla wixii wanaago dhan baa sadaqa noqon karta ad kelimo dayiba oo macruufaad ku hadasho heshiisiin dad aad heshiisiiso qof aad u kaalmayso waxaasoo dhan baa waxay noqon sadaqa waxaa ka mida ah marka laba qof ood heshiisiisay cadaalad si cadaalada ugu maslaxaysay ayaa ka mida ah. waa shay weyn oo sadaqada ajir oo sawaabaya marka baabun wuxuu ku saabsan yahay ida ashara imaamuhu bisulxi hadduu imaamkiisulxi heshiisiin ku baaqo oo ishaaro faaraa uu diido kii heshiisiinta iyo sulxiga loogu yeerayay ayaa diiday oo yidhi ma aqbalayi xakama calayhi wuxuu ku xukumi bilxukmi xukunkii caddaa ee sharcigahaa ayuu markaa la tiigsanaya qodobkii sharcigaa buu la tiigsan hadduu xeerkii arrintii dhexdhexaad laisku imaado odan yar laisku celceliyo oo tanaasulaada uu ogolayn asagii baa soo istaagay loo hadlayay marka xukunkii sharcigaa baa lagu xukumaya sidii marka uu ahaa ayaa loo maamulaya xadaana abu yamaan abarana shacayb bn xamza ah, can zuriy mxamed qaal abaranii curwat bn zubayr ana zubayr ah, bn cawaam kaana wuxuu ahaa yuxadiu kii warramaya anahu khaasama rajula min ansaar zubayr baa waxaa murmayn nin reer ansaareeda ah. ninkaa reer ansaaree nin qiimo badan buu ahaa qad badran dagaalkii badar buu ka qaybgalay badri buu ahaa badriyiinta nabigu waxuu ka sheegay ogtahay ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yiri waxaad artaan sameen waa idin dhaafay laakiin waxoogow waa bashar mararka qaar way simbirraxoonayaan qad badrab ilaa rasuulilahi sal allahu caleh wasalam ayuu markaa yuu iskula soo dooneen khaasama ilaa rasuulilah nabiga iskula imaadeen ninkii waxay isku haystaan fii shiraajin keli min alxarati xaradii iyo shilmadowdii iyo buurihii madiina cafwan madiina buurteedii xoog keli laga soo dilaaciyey oo dooxadii shaniga uu kmaarta ka hoosaysay beerihii ku yaala lagu waraabinaayey markuu roobka daba meelaha taagga ee buuraha ku doo biyuhu ay qulqulayaan markaasa waxay u samaysteen kelibay u samaysanee kanaal kanaalkaasi biyihii raaci beerihiibu marka yuu ku afyeelan beerta marka xagga soo xigta biyaha yaa u xaqnimo badan in horta biyihii ay cabto kadib baa ninkii loo sii dayn ku xigay saasaa loogu sii dayn markay isku qabsadeen xagga biyaha waxaa xigay zubayr bin cawaaq kaanaa yasqiyaani biyi sharaadkaas iyo kenigaas iyo kanaalkaas ayay yastiyaari bihi ku waraabsan jireen kilaah baa laba loobada beeraha ku waraabsan jireen faqaala rasul la sal slam ba wuxuu markay isku qabteen lizubayr wuxuu ku yidhi si maslaxaa isqiyaa zubayr zubayr maadaama xagga biyaha cegto horta waraabso hana ku talax tegini uma arsil ilaa jaarik dariskaaga usii daa markaad arto beertiiba xoog ku cabtayba hasugur ilaahay bur tidhaaho sii daa buu yidhi qaala faqadiba waxaa carooday alansaariyu ansaarigii loo hadlaayey ee lalaha biyaha ninkan haka wada haysanina xoogow dambe siidaa waaba caradayba wuxuu rabay inuu yidhahdo beertaada soo dhex marta biyahadoodna ka cabin ninkaa ku siidaa wax socon karana maaha waa caraday faqaala wuxuu yidhi ya rasuul allah an kaana ibna camatik ah, eeddada wiilkeedii inuu yahay miyaa saa u yeelaysaa eeddada baa dhashaadii ah, nabi maxamed musaa ku leeyay sala allahu aleh wasalam oo cadaaladii samaynaysad buu ka wadaa fatalawara wajhu rasuuli illah rasuulka wejgiisaa isbedelay calayhi salaatu wasalaam oo waxaan qabanin wixii ilaahay uu ku aaminay waxyiga fooqa sabci samaawaad laga soo dejinayey ee qur-aanka lagu aaminay beer iyo adduunyo xunoo qiimo lahayn miyuu nabiga calayh salaatu wasalaam cadaalad la'aan iyo ee xasho samayni fatalawara wajhu rasuuliillah uma qaala wuxuu yidhi isqi war waraabsa zubayr hadda xukun baan galay nabiga xukunkii buu balka dhex galay waraabsa uma axbis beerta biyaha ku cesho xataa yabluqa aljadara ilaa jidaarku soo celiyo saasoo ninkeedan wuxuu leeyahay xaqu leeyahay beertiisa markay cabto oo geed walbaba iyo god walbaba ay biyuhu soo celiyaanay soo reebaan darbigii kale u soo celiyey luunkii inaad sii dayso markaasay beertu cabtay oo la kara way cabtay xukunkii marka sidaa weeye marka hore ulaa ogow markay u cabto kasiidaa asagaa fahmi waaye fastawcaa rasuulullah nabiga wuxuu xaniimay oo oofiyey xiinaydin markaas dambe xaqahu xaqiisa lizubayr zubayr xaqiisii buu oofiyey nabiga sala allah alay wasalam ninkii lama ulminino hadal xun baa tirimuna dhihi nabig ala slam laakiin xaqii uu lahaa zubayr baa yaa loo oofiyey asagiina markii dee maslaxadii nabigu u aqbali waayey xukunkii sharcigaabaa marka la yidhi mar wa kaana rasuula sal slam wuxuu ahaa qabla dalika intuunan xaqi zubayr u oofinin wuxuu ahaa shaara ka ishaaray cala zubayr bira'yin ra'yi bira'yi sacatin lahu walilansaariy ra'yi muwaasac u ah asaga iyo ansaarigaba beertana cab ansaari wax u hambee ayuu nabiga ku dhexdhexaadiyey falamaa axfada alansaariyu ansaarigii markuu ka araysiiyey axfada markuu ka araysiiyey rasuul allah sal slam istawcaa lizubayr wuxuu u oofiyey xaqahu xaqiisii fii sariixi alxukmi xukunka siduu ku caddaa ayuu nabigu ku oofiyey calayh salam oo ku xukumay qaala cumar wuxuu yidhi qaala zubayr wallahi baan ku dhaartay maa axsibu ooma malaynayo hadihi alaaya nasalad inay soo degtay ila fii dalik aayadda arrinkaasay ku soo degtay falaa warabbika laa yu'minuun ilaahay baan ku dhaartay iyo rabbigaa baan ku dhaartay muxamedow iimaan kaamila dadka laguma helin xataa yuxakimuuka fii ma shajara baynahum wixii dhexdooda mara ilaa ay kugu xukuntamaan oy nabiga calayh salaam u soo gudbiyaan xataa yuxakimuuka fii ma shajara baynahum uma laa yajiduna subxaanahu ma qadayt waysallimu tasliima marka waxaa la diidan yahay haddaad xukunka imaato oo lagu xukumo inaad boodo tiraahdo ah xukunkii shareecada lagu xukumay geedkan aadi iyo odayaashii iyo gartii caanadii baan aadi inaad tiraahdo waxaa weeyaan iimaan la'aan wey waa iimaan la'aan uma laa yajidu fi anfusihim xaraja mima qadayt waa inan qalbigooda wax ayna ka helin xaraj iyo culaysa shareecadii miyaasaa xukuntaa samicnaa wa aacnaa sharcigii ilahay baan raalli ku nahay bayna dhahaan wayusalimu tasliiman hogaansana laga helo wixii xuquuqaha iska dhiibaan baabu sulxi bayna alquranaa dadka quranada ahee daynta ay udhaxayso daynta udhaxayso in la heshiisiiyo waa asxaabu dadka dhaxalka u dhaxeeya ayagoona xoolaha dhaxalkaa wada leh haddii waxay isku khilaafaan waa la isku khilaafaa aabbihiibaa dhibani markaasay carruurtii magacaas la gelayaan ku gurigaan gabana dhahay iyo mid dhahamaye sida maarata hama ahaado walmujaazafa fii dalika iyo in wax la duuduubo mararka qaar masaladii yani sulxiga qofkan quramada ee daynta xoolahaygi itaabsiisiibuu lahaa markaasaa waxaa lii war waxaad yeeli bakhaarkaa gala waxa ku jira dhan u qaado wixii kalena iska cafi beertaa gala wixii ku yaalla geedaan u qaado wixii dambana iska casi mujaazafa qaala ibn cabaas baa wuxuu duduub wey laa baasa bima ra'a buu leeya ibn cabaas an yatakhaaraja shariikaan labada shirkada markay kala baxayaan inay kala baxaan yatakhaaraj inay istasaaraan oo fayaakhuda haadaa midkan uu qaato daynan dayn wa haadaa midkanna caynan waxii muuqda fain tawiya hadduu halaagsamo liaxadha midkood wixiisii lam yarjic ku noqon maayo calaa saaxibihi dukaan bay isla lahaayeen waan kala baxaynaa bay dheheen ma kala baxayna haa wixii qarday iyo waxaa hadda ku yaalla bagaasha ani iidaa wixii daynaan adiga buugga qaado kaase raadso waayahay waa la kala baxay haddii mid xoolihiisii intii ku soo hagaagtay u waayo amay ka halaagsanaan kuma soo noqon kara ilan suuxigii baa saa ku dhacay heshiiskii baa dhacay xadaana moxamed bn bashaar qaala xadaana cabdilwahaab qaala xadaana cubaydulahi can wahab bnu kaysaan can jaabir bni cabdillahi radi allahu canhuma qaal tuwufiya abi aabbahay cabdullaahi bnu camar bnu eh, xaraam ayaa la oofsaday qaswatu uxud waa kii shahiiday wa calayhi dayn isagoo dayn lagu leeyahay dayntuuna timir bay yahayd fara badanoo yuhuud ay ku lahaayeen facaradtu calaa ghuramaaihi kuwii aabbahay deenta kulahaada waxaan u bandhigay an yaakhuduu tamra inay timirta u qaataan bimaa calayhi wixii aabbahay korkiisa ahaa timirta geedaha saaran safartan goosta oo qaata waxba ii reebida faabow way diideen waxay dhainkan kuma filla xoolaha anagina walam yarow mayna arkin ana fiihi waxaa geedaha saaran timirtaa wafaan inay ku filan tahay oo mayna arkin hadday fiiriyeen faataytu nabiya nabiga cala salam aan u imaaday bula jaabir fadakartu dalika lah nabiga arrinkai baan kala hadlay bal nimantan kaala igala hadlay waa kana hadlay nabigana waa kari waayey ididaa inay maxamed ma ogolo faqaala nabigu wuxuu yidhi idaa jadadtahu markaad beerta goyso fawadactahu aad dajiso fi lmarmadi kareerka timirta intaad goyso markaad meel dhigto nooc walboo timirta kamida tii bislaatay tii dhexaad soo maraysay iyo rodobkii iyo cirqigii iyo arrimaha aad kala kareerto mid walbaba aadanta rasuul allah rasuulka ilaahi waa u sheegaysaa aadanta rasuul allah rasuulka ilaahi soo ogeysiiyo u soo sheeg taas koo wadaa fajaءa waa yimid jaabir bn cabdillaah wa macahu abu bakr wa cumar baa la socda fajaءa aadanta rasuul allah nabiga soo ogeysiyu yidhi waa ogeysiiyey marka waa nabi alla waa diyaar beerti waan booyey balkaale fajaءa waa yimid nabiga calayh salaam wa macahu abu bakr wa cumar ay la socdaan beertii bay imaadeen fajalasa calayhi waa kor fadhiistay nabiga calayh salam wadaca bilbaraka timirtii buu ag fadhiistay iyo karoorkii ilahay buu baryey ilah noo barakey buu yidhi waa wax yar weeye uma qaala wuxuu yidhi udcu quranaa'aka nimankii deynta aabbaha ku lahaa u yeer faawfihim ummiis sii wixii sii oofi famaa taraktu kama tagin axadan qofna buu leeyahy jaabir oo lahu u sugnaaday calaa abii aabbahay ku leh daynun dayn ilaa qadaytu wixiisi waan u oofiyey wixii dhan baan u waba siiyey wafadal waxaa ii soo haray alaaa casharata wasqan saddex iyo toban ritirar oo timiraa ii soo hadhay buu sabcatu cajwa toddoba ritirar wasku waxay ahaayeen timirta cajwada la yidhaahdo ee cajwat almadiina ee timir gaara oo fadli badan oo qiyo badan wey oo nabigu u ammaanay calayh salaam oo daawo suntiiy sixirkaba daawo ka ah wasittatu lixna lawnan midab kalay ahayd ah, ina timirta noocyaha kalay ahayd lawn aw marka shakuraawi sittatu ah, cadwatin lixbaa cadwo ahayd wa sabcatu lawn waa shakii fawaafaytu maca rasuuli lahi sal slam almaqrib rasuulka calayh salaam baan u tagay oona qaabilay almaqriba xilligii maqribkaabaa nabiga calayh salaam helay fadakartu dalika lah arrinka ushe waxaana beertii barakadaasaa ka soo baxday barakadaada waa la helay dayntiina waa iska bixiy intaana way soo hadhay fadaxika nabiga waa qoslay cala salam faraxan faqaala wuxuu yidhi iiti abaabakaran wa cumara oran abaabakar iyo cumar u tagao faahbiru waa u sheeg u bishaaray ayagana kor baa ka weysay faqaala waxay dhaheen laqad calimna waan ogey markuu u sheegay waxay dhaheen labadooda waan ogeyn annagu id sanaca rasuulullah markuu nabigu sameeyey calayh salaam maa sanaca wuxuu sameeyey an sayakuunu dalika inuu arrinka ahaan doono inay baraka dhici eh, doonto waan ogeyn laba saxaabiga qiimo badan bay ahaayeen imaanu natiijada xataa sugi jirin nabi maxamed ala slam hadalkiisa iyo ficilkiisa iyo waxa uu yidhaahdo waa ahaan inay ahaanbay markaaba iimaan yaqiin ah ayay qaadan jireen xataa wuxuu nabiga calayh salaatu wasalaam uu ku hadlaa iyagoo maqan oo iska sii rumayn jireen laakiin uu ka sheekayn jiray nabiga calayh salaatu wasalaam baqaradii hadashay neefkii leedahaa iyo muxuu ahaa yuudii hadashay iyo waa kidii tiri uumir ana uumir waa abubakar waa cumar kaanaafan meesha mayna joogin abubakar iyo cumar way rumaynayaan qisadan mayna joogina markuu nabigu sal alayh salaatu wasalaam wa qaala ka iimaanku waxaa weeyaan waa kala ziyaado badan yahay yaziidu wa yanqus waa abubakar iyo cumar iyo iimaankooda iyo iimaanka dadka kale isku mid maaha wa qaala hishaam can jaabirin salaatu alcasri ayuu nabigu igu yimid walam yadkur abaabakar muuna sheegin cumaran buu sheegay riwaaya soo marrayn waan soo marray walaa daxika waa qosleeda ma sheegin wa qaala wataraka abi calayhi alaaiina wasqan daynan soddon wasqi wixii aabbahay lagu lahaa ayuu yidhi jaabir bni cabdillaah qadarkiibuu kuu sheegay waqaala ibnu isxaaq wuxuu yidhi awaab can jaabirin salaata duhri salaaddii uu nabiga u yimid baa khilaafka taagan yahayoo shakuraawi baa galay laakiin waxba khilaafkaasi saalin xadiidka ku yeelan mayso maxaa yeele waa isku mid xilliguu u imaadaba jaabir nabigu u bishaareeyey in beertii baraka ay ku dhacday baabu sulxi bidayni walcayn wax daynahoo dadku ay isku leeyihiin in heshiis iyo sulxi laga galo walcayni wax muuqdoo hortooda yaalay in dhaxdooda heshiis laga galo la heshiisiya isku haystaan labada way bannaantah dayntani waa keeni doonaa laakiin cayntu waa qiyaasan cala dayn haddii dayn maqan baa heshiis lagu kala galay oo dadka lagu maslaxeeyey wixii hortooda yaalo isku haystaana war kala qaato intaad inta ka tanaasul waa bannaan tahay waa isku mid xadaana cabdullah bn muxamed qaal xadaana cuثmaan bn cumar ahbarana yusuxa وqal leyd xadaثnii yunis can ibn شihaab ahbaranii cabdulahi bn kacb ana kacb bn malik ahbarahu anahu taqaadaa ibn abi xadr daynan waa kaan soo marray mar dhow xadiidkan waan soo marray daynbuu ka dalbay kaana lahu calay inuu ku lahaa fii caadi rasuulia xilligii nabiga ahayd fi lmasjidi masaajidka gudihiisa inuu ku qabsaday oo haddan qof dayn kaa qaba amsaal ku hesho inuu tidaawinsaagto waad dhihi karta warxolaygaa wey waad dhihi kartaa fairtafacad aswaatuhumaa sawdkooda waa kor u kacay mid kano calaa cali iyo mid kale ku dhegan xataa samicahumaa rasuulu ullah nabigaa maqlay sala allah alay wasalam wahuwa fii beytihi masaajidkeena waa ku dhagala gurigiisa isagoo ku jira fakharaja rasulla sal slam baa ilayna u soo baxay daahibun tasaa iskaga qaado qaarka hore soo bixiyey ayuu la hadlay xataa kashafa wuxuu fayday sijma xujratihi qowladiisii iyo qolkiisii nabiga daahiisii ayuu saa u qaaday iridka fanaadaa kacab ibnu maalik buu u dhawaaqay faqaala ku yidhi yaa kacab kacabow faqaala kacab wuxuu yidhi labayka yaa rasuula allah waan ku ajiibay waxa soo wado dhanna waa iga dhigid labayka yaa rasuula allah fa ashaara biyadi gacantu nabigu u ishaaray addaci shatra mis deji ninkan mis ka dhig qofka dayn baad ku leedahay dayntii kuma wada siin karo tabarba uma hayo madaba taagnaani in baan kaa gooyo inta kale keen iska dheh faqaala kacab baa wuxuu yidhi qad facaltu waan yeelay ya rasuul allah faqaala rasul la sal slam wuxuu yidhi qum warama kaco ibn abi xadr row faaqdih intii kale iska keen hala daahime dac watacajal baa la dhaha dac watacajal ama dhan adigana wixii soo badeji wallah aclam billahi tawfiq sala allah waslam ala nabina